بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين جلسada waa tii afraad kelmadii aan u magac darnay difaacu sunna can ahli safa jalsadeedii afraad weeye tii ugu dambeysay inay noqoto ayaan insha allahu tacaala rajaynaya ana waxaa noo dambeysay xadiiskii iyaas ibnu abi ramla wadaadka muxaadirka ah uu daciifiyey iyo culimmadii islaamku inay saxiixiyeen hal wadaadna uu ka soo raray xadiiska inuu daciifa uu ka soo raray culummadii kaleo islaamku ciiddaa ka badnayd oon soo rarnayna uu isqariyey oo shibkayr baa noo dambaysay waxaa kaloo noo dambaysay inaannu ka jawaabnay sababta isagoo raawi majhuul ku jira xadiiska loo saxiixiyo culummada islaamku ay u saxiixiyeen waxaa kaloo noogu dambayso hadalka noogu dambeeyey hadalkiisa la yaabka lahaa oo siiri macnihiisu ahaa haddii xadiiska uu ku jira raawi majhuula xadiiskaas waxay u yaqaanaan culummadii a'immada xadiisku xadiis almajhuulka u yaqaanaa hadalka ugu qosolka badan oo ugu yaabka badan ayuu ahw ayb waqfada hanaad waqafaad basuusa waqfada shanaad waxa weeye wuxuu yidhi muxaadirku xadiikaa markuu sheegay iyaas ibn abramlaba wuxuu yidhi أkhraj hada الxadiiث imaam الbukhaariي fii taariikhi bilafظi uma ata اljumcata wuxuu soo saaray bi xadiikaas iyaas ibn abi ramla ayaa wuxuu soo saaray bi bukhaari kitaabkiisa taarikh la yihahdo laba taarikh buu leeyahay mid ka mid wuxuu ku soo saaray muusan shaarmidkii wuxuu soo saaray biiri in xadiiska uu ku jiray lafti ah suma atal jumcata marka wuxuu rabaa muxaadirku hadalkiisi uu sharxay wuxuu yidhi xadiiska wuxuu waafaqsan yahay xadiiska nucmaan ibnu bashiir xadiis nucmaan ibnu bashiir oo iska wato iskaba wataba ilaa iidii ataa iska watay maalmada iska watay wax ka dhigana waayey oo u hiliya xadiidkaa ayuu celiyey xadiidkaa muxuu ahaa nucmaan bnu bashiir wuxuu ahaa nebigu inuu ku akhriyey suuratu sabixisma iyo hal ataaka xadiid ulkhaashiya salaaddii ciidda iyo salaaddii jumcahaba marka kaasuu waafaqsan yahay buu yidhi oo ah macnaha inuu nebigu tukaday markaa garteen baylata dood miyaa ka taagnayd miyaa laysku hayay nebi maxamed calayh salaatu wasalaam jumcadii iiddii inuu tukaday doodba kama taagnayn doodu waxay ka taagnayd jumcada qofkiiiidda qofkii tukaday oo salaadii ciidda soo tukaday jumcadii waa ka dhacday hadduu tukada faradkeeda waa ka dhacay hadduu tukada sunanimu u tukanaya halkaasay doodu ahayd laakiin nebi maxamed ma tukada mise ma tukani la iskuma hayn xadiista uraa marka in fooda isu geliyo wax shuqul iskule iyo baab laga hadlaayana maba ahaw marka hadalka isaga uu rabo inuu ku daciifiyo weliba in wuxuu rabaa uu lafdiga kale inuu ku daciifiyo xadiidka riwaayaadkiisana waa taan soo marnay waa la ururiyaa waa la wada qaataa waa laisku fasiraa ee xadiidka riwaayaadkiisa layskuma herdi layskuma la daciifiyo marka qaladka isaga ah iyo ruqsada ayada hadalka isaga khalad ah weeye hadalka isaga inuu saa yidhaahdo khilaafna kama jir nebi axmed alai slam inuu tukaday ciiddii iyo jumcadiiba muran kama jiro marka labada xadiis isma mucaarada labada lafdi iyo labada riwaaya isma mucaaradahayaan wax dhibana malew sababto xadiis kale waxaa ku soo marray inaa mujamicuun baan kusoo marray nebigu inuu yidhi ciddii rabtaa jumca ah, iska tagto waa fasaxan yihin laakiin annagu waa jumcaysanaynaaw ah, annagu waa iska khayr hawshaan samaynaynaao hadalkaas buu maxaa la yidha waqfada eh, shanaad weeye eh, wuxuu sheegay mucaadirku wuxuu yidhi haddii la yidhaahdo wuxuu walow qiila saxiixun xadiiska ibnu abi ramla oo biduuni burhaan uu ku daciifiyo halwadaad uu ka soo raray daciifintiisa wuxuu yidhi haddii la yidhaahdo waa saxiix xamalahu jamaahiiru culamaai almadaahib الثalaaثa calى qowli cusmaan ibnu cafaan bay ku xambaareen xadiiska haddii la yidhahdo waa saxiix hadda oon dayna buu yidhi madaahibta saddexda oo markii laga reeba xanaabilada ila xanaabilada xala baan soo marray inuu ka soo reebay mar dambe wuxuu yidhi waxay ku xambaareen xadiidkaas calaa qowli cusmaan ibnu cafaan oo ahaa waxaan u ruqseeyey dadka ahlulcawaalida ah ayaan u ruqseeyey oo ha iska tageen dadkaasuna waa dadka meelaha fogfog ka imaanahaya xadiidkaa cusmaan baa lagu xambaarayaa waxay ka mid tahay waxyaala ajiibka moogta waxyaala cajiibka oo laga fiirsan ayay ka mid tahay wy war nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sunnadiisii baa la hayaa oo laga hadlayaa wuxuu rabaa wadaadka waxyaala hariibka waxaa weeye xadiistii nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay intuu luqunjibaaro inuu yidhahdo xadiista nebigan waxaan waafajinaynaa xadiista cusmaan baan waafajinaynaa iyo qowlka cusmaan oo cusmaan inuu asal ka dhigo asaga la raacayo lagu dayanayo nebi maxamedna uu yahay farac cusmaan xadiiskiisa iyo qowlkiisa raacayo waa cas maaa wa takhyiir shariica waxaas iyagaa nebi maxamed baa asal ah nebi maxamed xadiisaa la qaadanaya saxaabada iyo khulafaau raashidiinka hadduu hadalkiiya ama qowlkiian wax ka yimaadaan hawsha ayagao ka timid waxaa lagu fasiraya oo looga qiilbaaraya oo la waafajinaya oo hadalkooda lagu hagaajinaya xadiista nebi maxamed in la waafajiyo la yidhaa saxaabigu wuxuu ka wadaa sidaanoo nebi maxamed baa saas yidhi ee ma xadiisa nebi axmed taad soo luqunjibaarto inaad tiraahdo qowlka cusmaan bay maxaa le baabkiisi bay gelayayaan raacayaan cusmaan qowlkiisana raaciyo qof kasta oo ta'amula oo fiiriya oo aalibulcilmi warka asaga waa fahmay bannaankuna yaallaho nebi maxamed ba alayh salata asal iyo xadiista marfuucada xadiista nebi maxamed baa xujaa saxaabada aqwaashooda iyo hawshoodu ma xuja mise xujo maaso layskuma hayo wl aaabiyi hal huwa xujatun am laa usul iisa kumaanaan daraasayn soo lama raajixeen qowl saxaabiyi inuusan xujo ahayn hadduusan lahayn xukmun marfuuc soo lama soo rajixin hadda wuxuu rabaa qowl saxaabiya oo la leeyahay xujo maa hadduusan marfuuc ahayn wuxuu rabaa inuu yidhaahdo asaga asal ah nusuustii xadiistii hawshaa ku asaxdayna asagaasaa lagu awlaa lagu fasiraayo lagu leexinaya hawl marka maxaa la yidhahda tafsiir iyo istinbaad maxaa la yidhahdaa hariiba oo lala yaabo wey marka hadalkaa asagaa waxa wey waa hadal aan meeshiisa dhican weeye hadal soomaali waxay tidhaha ilaa hadal a ma yidhaahdo hadal a ah, ma yidhaahdo hadalku haddii sidaa habboonayn loo dhaho a ah, dhihi maayo danqan maayo qaylin maayo waa iska soconaya marka asalku waxaa weeye nebi maxamed calayh salaatu wasalaam baa xuja saxaabada aqwaashooda iyo acmaashay samaynahayaanna nebi maxamed calayh salaatu wasalaam dhaqankiisa ayaa looga qiilbaarahaya oo loo waafajinaya halkaasaa loo celiya marka asalku waxaa weeye an yuxmala qowlu saxaabiyi calaa qowli rasuul calayh salaatu wasalam lalcags yaa sheekh cagsi maaha qowlka saxaabiga ayaa waxaa la rabaa in lagu xambaaro qowlka nebi maxamed iyo ficilka nebi maxamed ma aha in qowlkaas nebi maxamed iyo ficilkiisa lagu xambaaro qowlka saxaabigii maxaa la yidhaahdaa isheeg ficilkiisa lagu xambaaro hawshaan marka waa islaal mackuusa oo dabagedisan wey marka hadalkaasu halkaasu maxaa la yidhaha ku taga hadalka uu yidhi jamaahiiru ahlilcilmi oo hadda sidaa u yidhi xataa lafdigeedu sax ma ah jamaahiir ahlicilmi ma qabaa waxaa qaba masalada dhowr iyo toban qowl baa ku jirta qowl ka mida ayaa wuxuu leeyahay madhabka cusmaan culumaa martay oo waxay leeyihiin dadka meelaha fogfog ka imaanahaya bay jumcadu fasax u tahay oo ka dhacaysa waajibkeedi ka dhacaya oo rugso qaadanayo jamcaysan ku waajibaynin bacd culamaa baa qaway laysa jamaahiir culamaa laysa jamaahiir culamaa kabacdi wuxuu yidhi muxaadirku wuxuu yidhi war kale oo la yaable wuxuu yidhi wahunaaka qowlu shaadun warkaas inaad aad u dhegaystaan waa malaynay wahunaaka halkaa waxaa aday buu yidhi qawlu shaadunbaa qowl shaad ah oo dhinac u fiigtaaday oo lugtool ah oo laangaab ah oo inkaar qaba oo meelu naga soo galay aan la aqoon ayaa maxaa la yidhaahdaa hee yaa jira buy wa huwa khaariju can almadaahib alarbaca qowlkaa asagoo inkaarta qaba waa khaariju can almadaahib alarbaca buy warka waa garata maylata madaahib alarbaca bannaankuga fadhiyaa buy ayib muxuu dhahayaa qowlka asaga yaquulu haada wuxuu dhahayaa madabka asaga haada اlyowm maxaa leeyahay maalinta ayagoo ciidda la joogo xata اduhr yasqut waa dhacaya qowlkaa isaga shaadka inkaarta qaba wuxuu leeyahay buu yidhi maalintaa jumcada iyo ciiddu iswaafaqeen salaaddii duhur xataa waa dhacaysa warkood garanta meel marka wuxuu qowlkaa waa qowl shaada khaarij almadaahib arbaca wey oo ka baxsan wey kabacdi wuxuu yidhi wal aharu alwaaridu aharka ku soo arooray daciifun buu xukunkiisu waa diyaar wey asaga seeftiisu waa iska diyaarsanta ruwiya waxaa la wariyey ruwiya xal soomana soo marin haddana tilaabo labaad buqaa daciif markuu yiri wuxuu yidhi haddana ruwiya waxaa la wariyey can ibni cabaas wazayd baa waxaa laga wariyey can ibni cabaas wazayd baa waxaa laga wariyey uma haddana hadal buu geliyey uma wuxuu yidhi wa zubayr ibnu cawaam iyo zubayr ibnu cawaam saxaabadaas baa waxaa laga baa laga wariyey biyey yusnadu ilayhima labadoodaa loo tiiriyaa labadooda labadee saddex war sheegtay ajnubiga xataa mar inac kaa mara waxaad sheegtay ibnu cabaas iyo zayd iyo zubayr ibn cawan saddex baad sheegtay wey yusnadu ilayhim in la yidhahda ahayd wey laakiin yusnadu ilayhima in la yidhaahdo hadda ajruubgaa laga soo tilaabsaday haddii alifka laga soo boodana albaqra kuu asix mayso ah, albaqra kuu asix mayso laakiin waxaa la yaab leh dadka maalin walba akhtaada loo akrinahayo oo la hor fadhiisanahayo kuwaas ayaga ayay u taalla aniga ima taalo ayib marka yusnadu ilayhim weeye yusnadu ilayhimaa ma aha hawsha horta ajruubigaa layska saxo wuxuu yidhi laakiin bacd alculamaa culammada qaarkood aw kaiiru minhum had iyo jeer wuu iska badsanaya had iyo jeer oo kaiiru minhu in badan oo ka mida ah dahaba wuxuu ku tegey ilaa annahu shaadun hadalkaa isaga inuu shaad yahay ku tegey wey ah, maxaa dhacay lianna salaata duhr salaada duhurka waajibatun weeye waljumcatu waajibatun weeye wa suquutuhuma labadooda inay dhacaan duhur iyo inay dhacaan jumcana yaxtaaju ilaa daliilin qawiyin buu u baahan yahay buy walaa yuujadu daliilun qawiyun daliil qawina ma jiro lamana hayo meeshana ma yaalo yidhi warkaa waa garateen baylata warkaas waxaa weeye waa laysaga dambeeyaa warkaa isaga waa la walana waqafaat maca kalaami hada almuxaadir waqafaat waan daba istaagaynaa annaguna waqfada koowaad waxaa weeye shuduud buu wuxuu ku xukumay madaahibta qowl اkhaariج can اlmadaahib اlarbaca inuu yahay shaad inuu yahay oo baaطil yahay oo la tuurahayo oo laga leexanahayo ayuu ku xukumay whaada alaam min almuxaadir baail hadalka asagaa baail waxna kama jiraan inuu baail yar waad arki doontaa maxaa dhacay horey baan waxaan u soo niri ina alxaqa laa yanxasiru fii madaahib اlarbaca soomaanaan soo mar warka asaga waan soo dilna mar horaa ka soo falxalanayo ayb laakiin amilada aan kuu badiyo amilada aan kuu badiyo inaan madaahibta afarta ah oo maanta la yaqaana xaqu uusan ku koobnayn waa war la og yahay weeye bal hunaaka bacdu madaahib اlukra madaahib kaloo lagu dhaqmo haddana lagu dhaqmayo weligeed lagu dhaqmi jiray baa jirta minha waxaa ka mid ah madhab aahiriya ayaa ka mid ah. madhab daauud dahri aad taqaanaa kutubtii ibn xasam ay taallo itixaad halkan uga qiilbaari jiray maxkamadaha u yaalla wahabiina hadda ay wada haysato ayaa ka mida ah warkood garateen bay leetahay madhabu daahiriya ayaa ka mida ayb waxaa ka mida madhabu saydiya madhabu saydiya ayaa ka mida nimankan yaman jooga ood aragto carrika waagaah ood culammadooda wada garanaysaan ayaa ka mida wy madhabkood mubaadilba makhaarij maxaa la yidhahdaa isha mashaahid ma la tuuraya waa war maxaa la alla yaabayso minha waxaa ka mid ah aqwaalu saxaaba saxaabada aqwaashooda iyo madaahibta ayagu ay qabaan oon madaahibul arbaca qabin wuxuu rabaa inuu yidhah muxaadirku ka waashaad waa baat waa la tuuraya waa war kaiira weshe warkaasi ah. warkaa war laga fiirsaday maaha aataaru saxaaba kutubbay ku qoranta musanafu cabdirasaaq iyo eh, ibnu abishayba kutubtaa waaweyn oo kiiba dhowr iyo labaatanka majallo yahay ayaa fiqu saxaaba wa aataaru saxaaba ku qoran yihiin kutubta ayaga marka la guubaya ma la tuuraya maxamed ibn xasan baa kamid kutubta ku qoran yahay kutub eh, ibnu mundir baa kamid kutubta ku qoran yahay tafaasiirta dhex taalaabnaa qur dhan baa lagu fasirahayaa quraanka quraanka tafsiir quraan waa aathaar saxaba wa aqwaal saxaba mala tuure khaarij almadaahib miyaa la oranaya taabiciinta ka waran wataabiciin sidoo kale taabiciinta madaahibtoodii lanna waxaa kuu filan keliya inaad sawirato ood fahamto qabla madaahib alarbaca xaqu ma jiray diintu ma jirta ijtihaadaad ma jireen aqwaal ma jireen diin lagu dhaqmayo culmo fadwanayso ijtihaad ay ma jireen mise ma jiren baa kugu filan haddaad tidhaahdo waa jireen kayfa yansakhu maxaa la yidhaahdaa iija loo nasakhaya shareecadii intaa jirtay oo qabla madaahib alarbaca lagu dhaqmahayey iyo culammada mujtahidiinta min asaxaaba wataabiciin waatbaacu taabiciin see loo nasakhayo oo loo odhanaya madaahib alarbaca nooca nasakaysa oo tuuraysa ninka warkaa la imaanahaya soo nin fakarahaya oo ka fiirsanahaya ma aho soo nin aad diinta inuu naftiisana u meeldayo oo aakhiradiisa u meelday diintana ilaaliyo oo uu xaq siiyo ixtiraamo saxaabo iyo taabiciin iyo aa'imo inuu ixtiraamo soo nin rabo maaho taag laakiin xaqiiqdu waxay tahay haddaadan adugu dadka ixtiraamin iyo saxaabada iyo taabiciinta culammada haddaan ixtiraamin adna lagu ixtiraami maayo wey meel maxaa la yidhaha kuuma kuuma taallo wey ayib wa kadalika aqwaalu a'imati almujtahidiin aqwaalu a'imati almujtahidiin oo oo waktigii a'immadu ay joogeen joogay iyo ka hortoodba awsaaci baa ka mida wey waxaa ka mida leyt ibnu sacd baa ka mida ibnu jariir baa ninka leyt ibnu sacd shaafici wuxuu yidhi ma taqaanaa leyt ibnu sacd afqaw min maalikin buye laakina tulaabahu wa dayacuuhu layt ibnu sacd oo madhab lahaa oo masri dhulkaasoo dhan iyo suudaan ilaa libi ka shaqaynaya shaam qaybo ka mida ah, shaafici wuxuu yidhi layt ibnu sacd waa ka aqoon badanya waana ka sarreeyaa maalik oo sheekhiisii ahaa ila shaafici laftiisa maalik baa sheekh u ahay laakiin wuxuu ragga ardada cilmiga ka qaadahayay iyo asxaabtii dadkiisa baa dayacay ah, waxaan waxba ahayn haddii ilaahay kugu xariiriyo he aduguna waxba noqon maysid soomaali waxay dhahaa ninka ilaahay dunya la doono dadkeedu siiya ilahay hadduu damco xoolo inuu ku siiyo dad xoolaha jecel oo dhaqaaleeya oo raaca oo agaasimayuu ilahay horta kugu irsaaqaya wiilal iyo gabdha iyo islaamo iyo dadba ilahay ku siinayo ood guursanaysaa laakiin haddaa ilaahay xoole kugu talagelin kuwa inkaar qabaa oo neefkaad keentaba xerada kala sii baxaa yaa baa lagu salladahayaa marka lay ibnu sacdi kuwaasaa lagu salladaybaimaam shaafici marka raggaa madaahib bay lahaayeen rag jirow waxaa ka mid a ah abu hawr baa ka midow awsaaci waad garanaysaa waxaa la yidhaahdaa imaamu ahli shaam baa la yidhaahdaa wuxuu leey waa ninkaan soo sheegna habeenoo imaam eh, uu yidhi wuxuu dhashay dee eh, eh, siddeetan iyo dhowrkiibuu dhashay hijradu markay ahayd hijridu markay siddeetan dhowrkii ayuu dhashay anaad garanaysa mutaqadima saxaabadii oo qaar ka noolyihin buu dhashay laakiin saxaabi lamuu kulmin sidaa daraaddeed wuxuu u guuray atbaacu taabiciin buu u guuray lakin hadduu saxaabada arki la taabic buu noqon lahaa madhab gooni oo shaam oo dhan looga dhaqmu lahaa raggii noocaasa ah waxaa lagu leeyay jariir ka hor madhab jariiriye la yidhaahdo oo la yaqaano ayuu lahaa kutubtiisana hadda waa dhowanta waa taallaaw dudisiina waa taalla waad garanaysaa raggaasoo dhanba wuxuu ku rabaa inuu ku yidhaahdo waxaa weye waashaad aqwaashooda hal la tuuro min asaxaaba wahayrim waima wuxuu rabaa waashaad elaya hal bannaanka loo tuuro inuu yidhahdo marka war la yaab low marka falxukm cala shuduudi madaahibi haaulaa'i culamaa wahayrim waxaa weye hayru saxiix war jirana warka asaga maa warka waana soo hormaray inuusan madaahibularbaca inaysan xujo ahayn diinna aysan ahayn gooni ah ee waxa xujada iyo garta lagu kala baxaya ay tahay ijmaacu lmuslimiin ijmacmuslimiin meesha muslimiintu isugu tagaan warkaa asaga ah ayaa lagu kala baxayaa laakiin madaahib arbaca maxaa la yihahda xujo maahaw ayagoo madaahibta ay joogaan buu ninka la yidhaahdo daawudu daahir daawud ibnu cali ibnu sulaym ibnu khalaf buu wuxuu ka niqaashayay baqdaad caasimaddu fadhiye wey wa kaana baxri min buxuuri ilcilmi bay culamadu ku ley dahabi fiiri tarjamadiis bad buu ahaabu ku leeya iyo weli aan loo dhowaan karin oo ninku fooda geliyahee waxaa weeye aakhare u dirhayo amadula niqaashay maaa lo ohan madhabkiisu waa bail maaa loo ohan waay madaahib waaweyn oo weliba xagga sekada ku saabsan oo atar ah ayuu leeyahin caawl jaanis u haynin oo madaahibtan uu kaga duwan yahay madaahibtan uu kaga duwan yahay marka warkaa war laga fiirsaday ma aho tusaale kale hadii markaa xujadu waa adilada iyo ijmac lagu kala baxaya tusaaleyada haddaan keeno kutubta hadda la daraaseeyo oo soomaalidu hadda ay daraasayso ragga hadda salafiyada sheega oo jaamacada sacuudiga ka soo baxay ay daraaseeyeen baan rabaa inaan tusaale ka bixiyo kutubta waxaa ka mid a kutubta shawkaani baa ka mid a waxaa ka mid a kutubta sancaani baa ka mid a waxaa ka mid a kutubta sidiiq xasan khan baa ka mid a kutubta noocaana waxaa ka mid a ninka la saalix ilmaqbali baa ka mid a kutubta noocaana waxaa ka mid a ninka la yidhaahdo ibnu wasiir baa ka mid a kutubta noocaana marka oo soomaalidu ay daraasayso ma baail baa ma la tuuraya kutubta maxaa ka mida kututa waxaa ka mida kitaabka la yihahdo durar rubahiya fi masaa'il alfiqhiya baa ka mida wo yaa iskale kitaabka asaga oo kutubta masaa'ilda lagu daraasayey yaa iskale kitaabka asaga shawkani alaysa kadalika waa la daraaseeya masaajid dhan baa lagu daraasay kutigina waa daraasaysan marka mabaail baa warkaa asaga waana khaarij almadaahib alarbaca hadda la soco kitaabka asaga waxaa ka mida kutubta noocaasa subul salaam sharx buluuqulmaraam sancaani baa iska leh meesha ay wahaabidu ka qiilbaaran jirtay ooy ku kala socdeen hee muxuu ahaa subulu salaam buu boorsooyinka ugu wada jiray haddana sharxa maxaa la yidhahdaa subul salaamka la akhrisanahayoo masaaisha ay ku qoran yihin oo laga qiilbaaranayo waa asaga afarta madhabna midna kama tirsana eh, eh, sancaani kutubtiisa caqiidada xataa la akriya oo tatiiru ictiqaad baa la akriya o masaajida lagu akriya marka kutubtaasoo dhanu culmadaas mabaadi baa warkooda shawkaani wuxuu leeyahay naylu awtaac sharxu muntakha akhbaar ibnu jaaruud buu leeya meel walbuu yaalla asaga laga qilbaaraya intaad aragtay buu leeya waa la akrinaya waa duway kurtiga waa dhegaysataa madaahib iyo hawlo aqwaal khatara oon madaahibta ku jirin buu ku soo roo la xujaysa wadaadada soomaalida ay daldalayaan mabaadil bay makhaarij almadaahib ama iska tuurtaan in hal dhinac loo socdo baa fiican wey laakiin in la isbaraambaro war soconaya ma marka kutubtaas iyo kayrkoodba ayaa la daraaseeyaa oo khaarij can madaahib alarbac ka mid oo daraasaa masaajida aad ku akridaan wey ayib waxaan xusuustaa sagaashamaadkii meelahaas sagaahantii yaan wadaad waxaan ku nira annagoo joogna nairobi warniga fiqu shaaficida halla akriyo jaamacada sacuudi ka soo baxay oon saaxiib nahay markaasu wuxuu yidhi maya ma akrinahayo fiqi shaaficiya waxaad ma akrinahayee qiila iyo qaalaya abushujaac warkaa ma jira kitaab fiican oo qatar ah ayaan akrinahayaa wey oo maxaa leeyaha maca daliil ah oo heer sara baan akrinahayaa wey habeenkii dambe war maxaa dhacay war kaadi war ka joog annagoo loola hadlayna waxaa uga ciyaansadayba durul bahiya maca sharaxisi rawatu nadiya oo sadiiq xasan khaan ayuu cilaansaday wey tacliiqaadna albaanina uu tacliiqaad ku qoofalay saddexdaasoo isku qoofalan ayuu cilaansada markaasaa nimankii ashaacirada iyo suufyadii nairobi joogay muxaadaro weyn oo qatar bay nagu dhufteen intay ciyaasadeen waxayna dheen mataqaanaa nimankii wahaabiyadaah weligiin ka dhigayno ayna lahayn shuqul kuma le madaahibta iyo a'immada iyo islaamka waxay bilaabeen inay akhriyaan kutubu shiica kutubu shiica ila waa saydiya nimanku soo maaha dad kitaabadan iskale waa saydiya weye marka waxay dhaheen kutubu shiica hadda laynay akrinayaa weye rabbi salleeda intana laku qaaday wixii naga dhac waa la ogaaba warkaas miyaad garateen waa la akrinaya wey sheekh waxaan ku niri waxaan kaaga digayna horta ma dhaceen qad waqaca maa kunaa naxdaru minhu waa dhaxa wey sheekh maxaad abushujaac uga leexanaysaa awjaac waa la baksinaya waliba waa bilmunaasaba wadaadkii asaga ahaa waadhow hadda dhowr iyo toban sano ka soo wareegtay ayaan waxaan arkay asagoo leh alxamdulilah fiqigii shaaficiyada iyo awal laga caray dhallinyaradu ka careen hadday hadda u soo noqdeen waa fiican yihiin dhallinyaradu hadda inay wax bartaan dhallinyaradu war ma hayaan moogta warniya waxaan u baahana intaan meel inii fariisanno inaan inii warran horta war inaan inii sheegnaad u baahantihiin oodna waraysataan waxaan hayno war ma adigii shala lahaa dhowr iyo toban sano ka hor diiday oo minhaajka mid baa wuxuu yidhi wadaad buu arkay ka akrinaya nairobi six masaajid ka akrinaya minhaaj markaasuu wuxuu yidhi fiir midka wuxuu leeyahay wa fii qowlin wa qiila wa asaxa wa daahirin buu leeyahay bu ilaahay baan ku dhaartay bisaa ilaahay waa ku cadaabaya ninka saa dhahayo waa joogaa haddaanan ka baqayn fidnana magaciisa iyo qoyskiisa hadda meelkugay hadaa wa sheegi lahaa muxuu yidhi markaasu maxaa dhacay baa lyii markaasu wuxuu yidhi ummaddiiba waxaa laga leexinayaa sanadkii xadaanaa wa akhbaranaa saxi muslim bukhari umadda laga leexinaya markaasaa minhaaj iyo hawlo baatil iyo abushujaac iyo subad baa loo akrinaya raggii noocaasa hadda waxay ku leeyihin mataqaanaa alxamdulilah dhallinyaradu hadda hadday wax fahmeen oo i soo noqdeen fiqiga inay bartaan oo kutubta ay barta u soo noqdeen bay annagana leeyihiin laakiin dhallinyaradu kuwaas iyo ayaga cid udhaxaysaa jirto annaga inayna waraystaan baa loo bay u baahan yihin oo warkooda aan sheegno marar gooniya ayaan magacyadooda sheegsheegi doona kurtigood insha allahu tacaala wakti markaan u helo oon hawsha arkay inay munaasib tahay dhammaan magacyadooda ayaan sheegi doona nin walba insha allahu taala waqtigeedan sheegi doona almuhim kutubtaasaa la akrinaayo kutubtaasaa la akrinaya markaas hadda waxaa lagu leeyahay khaarij madaahib alarbaca ayaa lagu leeyahay laakiin waxaan u malaynaya walcilmu cinda allah hadalka markaan wadaad kaa fiirfiiliyey oo dhegaystay waxaa ii soo baxday inuu wadaadku qolo xaska ugu jirta uu raalli gelinayo nin maay somaali waay tahay gacan gadaal ka baqaysa wax ma goysay moogta wadaadku qole gadaal ugu jirto oo ka baqaayo oo madaahibtan ku raaligelinaayo oo hadduu madaahibta wax ka baxsan yahay ama qowl madaahibta keena ka baqaayo inay maxaa leeyahay darbiga uga soo boodaan ayaad moodaa inuu raalli gelinayo oo hawl ka dhaxiyo meel ku ballansan yihiin goor isku soo bixi doonaa oo wada muuqan doona shir janaa-id qaban doonaa anuu ma garanayo laakiin waxaa weeye meel in loo fadhiyo ayaan umalayn way soo bixi doontaa ubkii e, baa wuxuu yidhi odaga weeye wuuu yidhi qowl buu leey wuuu yii wamaa khaalafa bimadaahib اlarbaca he fahuwa kalmukhaalif lilijmac waxaan warkaa u soo rarahayaa inaan xogta la socdo inaan xogta la socdo subkii fataawadiisa ku qoranta wuxuu yidhi ninkii madaahibta afartaa khilaafa fahuwa kalmukhaalif lilijmac waxaa soo raray ninka la yihaa suyuuطi alashbaah wanadaa'ir waxaad ka fiiri kartaa safxada boqol sagaaan iyo sagaal ka fiir halkaas ku qoran yahay wuxuu yidhi subkii ninkii afarta madhab waxaan ahayn khilaafaa waxaan ahay ka baxa oo wax ku xukumo wuxuu la mid yahay hee nin khilaafay ijmaacii oo kale kal mukhaalif lilijmaacu warkaa asaga war baatilo warkaana waxaa loogu duulxulaayay oo in lagu radiyo madarasadii sheekh islaam ibnu taymiya iyo ibnu qayim iyo ibnu kasiir iyo maxaa ibnu cabdilhaadi iyo ibnu muflix iyo raggii odayaasha aad garanaysano maqaawiirta ahaa oo birta calashaday oo shaam iyo masarba xoraystay oo fooda la gelin waayey ragga ayagaa raba in la yidhahdo madhabkay ka baxeen oo khaarij calmadhab arbacay fadwoonayaan marka ayaga xabsi ha lagu guro diintii bay khilaafeen war noocaas ku soo baxay annagu waa ognahay sheekhislaam ibnu taymiya iyo ninka la yidhaha suki intay kala mareen intay kutub kala qoreen waad og tihiin wey marka haddii la soo koobo waxaa la odhan karaa warkaanu waa war wadaadda dagaalay dhex maray wax macna oo ictibaara u leeyahayna ma jirto wey ayb marka kalaamka asaga liannu waxaa weeye warkaan asagu leeyahay qarnigii toddobaad uu leeyahay intaa oo sano wixii lagu soo dhaqmahayey iyo warkaasa kore marka ijmaac buu khilaaf ijmaac buu la mid yahay war jira maaha marka warka isaga war aan ognahay meeshuu qoran yahay waa marka madaahib al-arbaca in wixii ka baxsan in shuduud lagu xukumo huwa shuduud nafsuhu warka waa garateen baylata axnaafta waxay leeyihin mataqaanaa qowl muhiim ah ay leeyihin axnaafta waxay yidhaahdeen kullu aayatin aw xadiisin khaalafa madhabana imaa mansuukhun wa imaa mu'awal marka miyaad garatee waxay dahay aayad kaste oo qur'aan kitaabka ilahi dhex fadhida xadiis kaste oo saxiix xadiis nabi axmed ku jiro carrakawaaga oo annaga madhabka annaga khilaafee imaa mansuukh waa mid la tirtiroo laga guuray kisbaayarow wa imaa he waa muawal macnihiisa waa la tuuray waa la ta'wiiliyey waa la laqunjbaaray waxay ku leeyihiin madhabka abu xaniifa baa asal ah diintuna waa farac diintu waxay daba socotaa carruurta oo tuugaysa baryaysaa oo dhuxul ka qaadaysa biyo ka baryaysaa madhab abu xaniifa wadaadkan hadda saasuu rabaa inuu wuxuu rabaa inuu ku yidhaha diinta iyo aqwaalu saxaaba iyo xadiistu waxaa weeye waxay marti u yihiin madaahib alarbaca waxay intaa ka baxana bannaanka loo tuuraya marka warkaasa warbaatin wax ka jiraan ma jiraan aan ka socdo waqfada maxaa la yidhaahdaa ii sheeg labaadoon la istaagayna waxa alwaqfa athaniya waxaa weeye tadciif alahar aharka wuxuu yidhi waa daciif leanna ahar baa ku soo haray aharka waa daciif uu yidhi wey ayib an ibn cabaas buu yii ibn cabaas hadalka uu ka soo guurinahayo muusan ishaarin wuuu aniga iima cadaanen waxaadan kuu cadaanna inaad xukun siiso sax ma aha sidoo asagu khaladku samey anugu samayn maayo laakiin markaan fiirfiiriyey hadalkiisii fiiriyey waxaan u fahmay inuu u qasdahay hadalka ibnu cabaas inuu ka wado hadalkii uu yidhi asaaba sunna asaaba asunna inuu yidhi hadalkiisii ahay inuu u qasdahayo sidaas aniga isqul cilmu cind allah laakiin aniga ka waa fahankaygo sidoo kale hadalka uu ka soo uu yidhi zayd zayd uu yidhi saxaabigaa uu sheegay saxaabi inu hadda afka kuma ufa laakiin zayd buu yidhi waxaan asagana u fahmay asaguna midku yahay inaayihiisa kumuusan darin laakiin waxaan u fahmay sayd ibnu arqam oo xadiidkii warinahayey ijaas ibnu ramlo xal aan ka soo hadalnay raawigiisi inuu yahay ayaan u malaynayaa labadaa saxaabi marka meeluu ka keenay oo hadda hawshaa u soo geliyey waa war lala yaabo wey waa war lala yaabo ayb kabacdina wuxuu sheegay subayr ibnu cawaam subayr bn cawaam subayr bn cawaam meeluu warkaa ka soo galo waxyaa cajiibka ay ka mid tahay wey subayr bn cawaam meeshaan laa dakla low lagumana sheegin warkaana shuqul kuma low meeshaan waxa looga hadlo oo qisadiisa lagu soo guuriyo waa cabdulaahi bnu subayr bn cawaam waa wiil wey aabbihii odaga ku jira maxaa la yidhaha casaratu mubashiriin ma aha nabiga eediis dhashay ma aha wiilkabaa wax laga hadlahaya asmaa bint abakar ay dhashay wey oo amiirulmuminiin ka noqday saxad khilaafatuhu khilaafatu ibnu zubayr way asaxday beeco sharciga la galay wey culmada islaamka ore kaadle kutub taarikhbayna ku qoran tahay taraajimkay ku qoran tahay laakiin ibnu zubayr waxaa lagu canaantay moogta hadday bahashu kaa hoosbaxdo siyaasaddu hadday kaa hoosbaxdo shax weeye siyaasadda iyo dagaalku wey haddaad il duufto waxaa wey mar dambe ma soo celin kartid wuu ilduufay ibnu zubayr radi allahu canhu akakaalmudama mataqaanaa markuu qabsaday ciraaq iyo shaam qaybo badan oo ka mida ah, xijaasna uu ku habsaday iyo yaman ku habsaday iyo masar uu ku habsaday qaybo shaam ka mida ah waxaa kuso haray bani umaya kusoo hareen wey waxaa la rabay marka inuu intuu duulo oo habeena madowxijaaj ka tago shaam iyo nimanku meeshay fadhiyan madaxtooyada inuu ku dhaco halkaa inuu fadhiisaan habeen madow inuu ugu daato madaxya daaqada uga soo daata laakiin muxuuse ma taqaanaa wuxuu dowladdan waxaan ka maamulahayaa xijaaj baytullah xaraama ka maamulahaya nimankiina madaxtooyada fadhiyaan dadkay waraaqa u dirahayaan email iyo fax bay dirahayaan whatsapp bay ku jiraan eh, jatar bay ku jiraan warkay waa garateen bay la taha emailla iyo taleefanay dirahayaan weye nimanka halkaanay fadhiyaan wejiga caddaynaya facebook bay ku jiraan hawsha bay isku xirxirhayaan rag bay gadahayaan rag bay tashkiilinahayaan waxaaday marka nimankaa inaysan jaanis yeelin oo uu dimisha ku weeraro hadduu dimashq weerara culayska saari lahaa way soo dhiibi lahaayeen laakiin asagoo meeshii fadhiya ayay nimanka isballaariyeen maalinba tuulay qabsadeen maalinba ninbay u hanjabeen maalinba waxay dhaheen adiga goratooraan kaa dhigayna adigoo ku dallacsiinayna jenaraal baa tahay gabar baan kuu guurayna boqortooyaad ka mid noqonaysa si u socday baa maka loogu soo daata markaasaa maka lagu dilo waad garanaysaan xasri inta lagu sameeyey ayaa weliba la daldalay wey markaas hooyadii waxay ku tiri markuu ogaaday xaaladdu inay meel katara maraysa hooyadii asmaa oo indhabeeshay waad garanaysaa yula shira markaasuu yii hooye maanta waxaan u arkaa inaan aakhare u jeedo maxaad ii dardaarmaysaa midda kale nimankii waxay igu yeerayeen inaan heshiis qaato dagaalka joojiyo oo xisaarkaani go'doonkan magaalada lagu hayo aan ka baxo oo heshiis qaato waxay tiri adigoo nool u fiirsa hooyadaas ah, hooyadii nebi maxamed iyo aabbaheed markay godka ku dhuunteen raashinka ku geynaysay ayadoo uurlaba inta la hijrootaba madiina ku dhasha toban sana markuu jiray nebiga u keenta markaas nabi maxamed beeca la gal markaasuu nebigu intuu qasoo dhoo ila cadaybi waa yiri innahu sagiir waa garanaysaan waa awalu muhaajiriinta ilmihii ugu dhasho madiina ku dhashay buu ahaa ninka noocaasa wey islaanta noocaasaa dhashay soomaaliya waxay tiri gob waa abtirsataa gobonimadu waa abtirsataa gubnimaduna waa abtirsataa goobanimadii reerkii ficlow ka soo jeeday islaanta waay ku tiri hooyadiis asxaabadda waay ku tiri ma garat ma taqaanaa adoo nool bay tiri laa yalcab bijismika atfaal bay tiri war wiilashaysan kugu ciyaare adoo nool jismigaaga lagu jiijiidi oo hadda meel lagu geyne dagaalan bay tiri waryaa adoo nool yaan lagu taanbay tiri jirkaa yaan nin taanbay tiri laakiin haddaad maydoon lagu dilo ood aakhare aado mac salaam ninkiina markaa ku jiijiidow markaasuu intuu dhexda xirtay oo baraafuunkiisa marsaday oo kafantiisa xirsaday qaatala qitaal alusuud reer beni umaya maalintaas boqolaal kumaan kun yaa laga dilay isagu murgid waa sheeday halkaasuu ku dambeeyey cabdullahi ibnu zubayr ninka noocaasa marka khilaafadiisu asaxdo amiirka ahaa weeye ninka hawshaa shuqul ku lehe odagu shuqul kuma leh iyo odaga weyn saxaabiga oo arbaca ka mida casharatu mubashiriinka hawshaan shuqul kuma leh taana waxay ku tusaysaa muxaadirku akhuunaa inuusan hawlaha la socon inuu muxaadaraad soo dhegaystay inuu facebooka wax ka fiiriyey inuu meel wax ka soo fiirfiiriyo nasal lah salaam sheekh hawlaha in meelaha laga soo kutusaysaa waa ilaa cabdullaahi ibn zubayr iyo zubayr ibn cawaam inaad isku qalanto oo labadaa min isu keento waxaa weeye waa hawl lala yaabo hawl lala yaabo hawl mucjizaad oo lala yaabo marka sayidkaasna waxaan u maleeyay inuu ninka ula jeedo laakiin hadalkaas saddex saxaabida uu meesha dhigay ibnu cabaas hadalkiisa inuu asaaba sunna ula jeedaan u fahmay sayid ibnu arqabna inuu yahay baan u fahmay sayidka uu sheegay zubayr ibnu cawaan meesha ku sheegana waa khata maxdiya cabdullaahi ibnu zubayr baa halkan looga hadlaa xadiistan lagu sheegaa wey qowlkiisa uu yidhi ilayhima uu yidhina asna inuu khata yahay waan soo sheegnay ilayhim weeye ilayhima maaha waxba looga noqon maahayo weeye ilayhim in la yihahdo ayaa khata luqawiyo ayb marka eh, waxaa u baahan aarka aarka in laga hadlo aarka in laga hadlo aarka in laga hadlo aarku waa saabid wey aarkana subayr eh, eh, bin cawaam ma lehe wiilkaa iskale wey wiilkaa iskale warkiisu waa iska waa iska caday qisadaasi hawshaas saaxib alqisa maxay waa ibnu zubayr cabdullahi ibnu zubayr weeyaan ilaa subayr bin cawaam ma hawe xukunka aarka aan ka hadalna aarka uu daciifay cabdullahi ibnu zubayr yaa noogu muhi noogu muhiimsan wey aarka akhrajahu abu daa'uud baa soo saaray soon ku soo saaray cataa eh, ibn abi rabax buu ka soo saaray weeye wuxuu yidhi atarkaa wuxuu yidhi cataa wuxuu yidhi sallaa bina ibnu zubayr baa na tujiyey fii yowmi ciid buu na tujiyey maalin ciid fii yowmi jumcata maalin jumca weeye awala nahaar nahaarku maalintu markuu saa u kullaatayba wuuna tujye wey uma intaas ka bacdi ruxnaa ila jumca jumcadii baan soo aadnay markaan ciidii tukanay waxoogaa soo shaahidna soo xalwadaynay waxaan soo aadnay jumcadii baan soo aadnay falam yakhruj ilayna nooma soo bixin hurda barkin buu camirtay waana amiirulmuminiin hadda la soco ha qaldami weliga qalbigaysa ka bix waa amiir weeye nin sulta ku leh ma jiro kuwa amiirsha la socona warkaas u fahantan wey meeshii cumar iyo cusmaan iyo cali ay joogeen ayuu fadhiyaa ninkaanu ha ku qaldami sheekhu ayb falam yakhruj ilayna nooma soo bixin wey fasallaynaa waxaan tukanay wuxdaana annagoo mid mid abaan tukanabi markaan jumcaan argay inay jirin saa masaajidkii waa masjid xaraam hadda la soco saan ugu quraan akhrisanaynay markii dambe wuxuu yidhah eh, wuxdaama nimba meel buu duhur qac ka siiyey waan iska kala tagnay qolo reer bani umaya oo shacabki taageersanaayo xilka laga qaaday oo ayagu mucaarado iska qaylinahayana xoogaa wg qaylqayliyan waa ma ujeedaan ninkaa walbaan idiin sheegnay jumcada xataa ma tukanaya ma ujeedaan walbaan meelaga xooga ka qaylqayliyeen laakiin dadka culummada ahaa iyo maqaawiirtii iyo garcastii iyo taabiciintii iyo saxaabadii dadkii meesha joogay jumcana maysan soo aadin cid qaylisana ma jirto cid tiri ninkaa waa qaldan yahay istaw walaa takhtalifuu ina alxamdulilah allahu akbar cid tirina ma jirto bisu xaraamka cid ka qodbaysay ooti ninkaan maadaama uu khaldamay ila ninkan hadduu waajib sharciga ka tegey oo diin khaldan uu awl khaldama uu sameeyey soo lama dhehen inta mimbarka la ninkaan khalad buu sameeye assalaamu calaykum waraxmatullah khudba akrinaysana soo lama dhehen tusaale ahaan annaga hadda masjidkan haddii khatiibkii ku qornaa jimcada uu imaan waayo ma duur baan tukanayna mise khatiib kala mamarka noo fuuday maxaan samaynayna ayaa jamaaca jimcaan tukanayna soo maaha ha khudbada waxaa weeye waa nin la hore u istaagaya dabar ka taabanayna maxay marka nin dhabarka uga taawaa loo qodbayn waaye meesha rag dhallinyaraa iyo dad baa yimid caamaha yimid laakiin culummadii waa iska kala teg way waadeen hawl saxa inay hawshu tahay marka hawsha waa saa ula socoto kabacdi wuxuu yidhi wakaana ibnu cabaas biaaif cabdullahi ibnu cabaas baa daaif ku maqnaa meeshu haddaba ku xabaalan yahi oo qabrigiisa ay ku dambaabaan ay ku dawaafaan oo barakaystaan halkaas ku maqnaa buuyi ayb falamaa qadima markuu soo galay dakarnaa lahu waan u sheegna waxaan ii didhoway saasaa nagu dhacday adaa xabrul umma ah adaa reer bani haashima adaan nagu dhaafayn garto adiga kuma dhaafto adaan kuu dhiibanaynaa gartig li yaqaanaa gooya talade ibnu cabaasoo talada adaan kuu dhiibnayna annagii ibnu subayrna kala xukum wey gar waa yeel iyo reer bani haashim iyo xabru umma waa tanay hadda iska dhegayso faqaala wuxuu yidhi asaaba sunna sunnadiiba asiibay khayr iyo wanaag buu ku habsada weeye waana saxan yahaye afkiinna qabsada yaadan dhumina dadka dhinac ka raac aadkaratee meelata armusiinta dhinac ka raac buy yambaalku cidlayn ku cunay ay abu daawuud waxaad ka fiirin kartaa kun toddobaatan iyo kow kun toddobaatan iyo labo waad ka fiirin kartaa culummada abu daa'uud sharxay ama takhriijiyena waa saxiixiyeen شعيب arnaud baa ka mida waxaa ka mida sheekh albani baa ka mida halkaa culummada takhriijisay oo hadda mucaasiriinta iyo kayrkoodba aarkaa waa saxiix wax daciifinaya oo warkaa la soo taagan qabla hada muxaadir waa war lala yaabo waa war lala yaabo rag waxaa jira riwaayaad ka mid ah xadiidka si gooniya u qabsaday riwaayaad ka mid ah u qabsaday baa jira iyadana waa laga jawaabay iyadana waa laga jawaabay marka jawaabteedana waktigeeday u baahan waktigeeday u baahan tahay waktigeeda ay u baahan tahay Eh, waxaa soo saaray sidoo kale akhrajahu nasaa'i eh, baa soo saaray filkubra buu kusoo suqra buu kusoo saaray ibnu abi shay baa soo saaray filmusanaf buu kusoo saaray xaakim baa soo saaray ibnu khusaym baa soo saaray waxaa laga wariyey sidoo kale wahb ibnu kaysaan baa asna warinahayo taabicii kale wahb ibnu kaysaan baa asna warinahaya wa fiihi waxaa ku jira midka wahab uu warinaya waxaa ku jira kutubta ay warinaya waxaa ku sugan wa balaga ibnu zubayr ibnu zubayr baa waxaa gaaray warkii la yidhi inuu jumcadii ka tegey xoogaa la eedeeyey ibnu cabaas loo sheeg ibnu cabaas asagana la soco markaas isma salaamaan la soco hadda masaa'il siyaasha sharciyaha inta laysku qabtay isma salaamaan laakiin cabdullahi ibnu cabaas waxaa weeye waa caadil wey waa ahlulkhayr waa awliye ilaahay muusan dhihin ninkan maadaama aan ishayno alla ilaahay maanta ii tahay ku qaloociyo wuu khaldamay waa diinlaa wasuulada diintii khilaafayni ma u dhihin laakiin muxuu yidhi waa ku fariisi wixii asaaba sunnahu laakiin annaga waadadaad soomaaliyeed maxu malaynaysaa maanta janis watson haddii laga heli lahaa no janis beer daro midkay talyaanigu yidhahdaan no janis beer daro midkay talyaanigu yidhahdaan maanta kaasoo kale lama lama beer dareeyo waa lagu habsadaa annagu waa ku shidaynaa mikrofoonka iyo samaacadaan ku shidaynaawo haa xadiistii sunnadoo dhanna waa qarinaynaawo anagu halkaasaan fadhinaa cadaalad xumada iyo diin la'aanta soomaalida ka buuxda waa halkaas iyo kayrkooda laakiin saxaaba warkaa ma yaqaanaa ninka aad shaysaanbe waxaa weye diinta iyo cadaaladda iyo xaqu siduu yahay yaa la siinaya iga dhegayso maxaa la yidhi markii ibnu subayr markuu warkii gaaray faqaala wuxuu yidhi uwa ka daray ka daba dibi daray faqaala wuxuu yidhi ra'aytu waxaan arkay cumar ibnu khadaab radia allahu canhu waan arkay id wati waa w idaa watigii af idaa watiga ijtamaca ay kulmaan ciidaani markay laba ciidood kulmaan sida adiga ugu dhacdoo kale sanaca wuxuu sameeyey buye mila haadaa saan sameeyuu sameeyey buye war meesha ibnu sumayr laga guuriye khulafaa raashidiin alkhaliifa aani almulham cumar bn khaaab ashahiid ayaa la maraya asagaan wuuu inta laba iidood u kulmeen ayuu sidaasoo kale sameeyey ma soo bixin umana dhaqaaqin waana lagu kala tegay buu waxaan u malaynahayaa oo aad igu wareegaysa wadaadada soomaalidu waan aqaanaa waan aqaanaa moogtaa soomaalida meel baan qaraabo ka nahay annagoo agga xijaas baan ka nimid laakiin qaraabaan moogtaa waan aqaanaa waxay dhihi doonaan waxay dhihi doonaa cabdullahi ibn subayr baa beenlow ah saasay dhihi doonaa cabdullahi ibn subayr inay tacniya oo iska laalaaniya o dhan been buu sheegay saasaan aad uga baqayaa cabdullahi ibn subayr wuxuu ku yidhi waxaan arkay ra'aytu cumar ibn khadaab radia allahu canhu ida ijtamaca ciidaani sanaca milumaa sanactuhu asarkan waa saxiixu weeye kutubta culimmada inii sheegay oo dhan buuna joogo buu ku qoran yahay wadaad yii waa daciif iyo waa munkar iyo waa baail yirina ma jira ka raadiye kudumaa ini sheeg kudumaa soo tiriyey oo tirada badan halkaasaad ugu noqon waxay ka soo noqdana waa soo celin kartaa kadalik waxaa soo saaray akhraju cabdirasaq fi musanafi kusoo bisanadi saxiix kusoo saaray sanad saxiix ayuu kusoo saaray wax marka dacaf la yirahdo aathaarta ku sugan ma jiro weeye laakiin waxaa noo fiicnaan lahayd asagu wuxuuna soo yiri muxaadirka wuxuuna soo yiri walaharu lwaaridu he hadalkiisa xaggee aha walaharu waaridu he daciifun buuna soo yiri laakiin waxay ahayd sida cilmiga lagu yaqaano intuu nin baaxisa iska dhigo oo shahaado haysta oo wax takhriijiya inuu yidhaahda he hebel baa daciifiyey oo hebel baa daciifiyey oo hebel baa daciifiyey oo hebel baa daciif saas xulaasa daciifisay daciif wadaqadana ka tumo kabacdi waa laga niqaashaa sheekh soo ma dhib yaraateen hadalkaan oo dhanna ma yimaadeenba laakiin haddaad tiraahdo haddaan nin intuu masaajid iska yimaado xadiiska waa daciif kaana waa daciif kaana waa daciif e hadda masaasa diintu noogu soconaysaa nin walba intuu iska yimaado makaromaanka iska qaata xadiiskana waa daciif kaana waa daciif inuu iska yihahdo bilaahi calaykum diintu masaasay ku soconaysaa masaasa muxaadaraad ba lagu jeedinaya ma sidaasa idinku raalli ku tihin in diinta iyo kutubta iyo turaadka islaamka oo yaalla lagu ciyaaray idinkoo fadhiya masaasaa diintu ku soconaysaa meesha ka kac ilahay ka cabsada oo diinta u gargaara oo sunnada u gargaara oo xaqa u gargaara in waxaa idinkoo fadhiya laydinku dul akriyo intaasoo maalmo saddex maalmood laydinku dul akriyo waxaa weeye maalin bay ku soo bixi doontaan maalin hee yaa nafsiga asaga ku soo bixi doonaa marka inuu waay ahayd sheega cidda daciifisay iyo culamada daciifisay iyo cilada ku jirta iyo waxa lagu haysto kabacdina laga niqaasho xujadiisa uu la yimaado dad cidda kasoo jirta xujadoo la timaado laakiin muxaadirku wuxuu yidhi ma jiro waa daciif buu yii ruwiya daciif wala aar waarid waa daciif buu yii wey waa marka la yaab low war la yaaba wadaad baa nairobi dood lagu qabtay meelaha lagu qabtay oo qolo salafiye iyo ashaaciri fooda isku geliyeen geeluu toonka lagu qabtay oo uu dhexdhexaadinayay faarax macali dawaare ninkii baarlamaanka kenya afayeenka waad garanaysaa yaa fooda laysku geliyey markii fooda laysku geliyey yaa nimanka ashaaciradii waxay leeyihin xadiis bay keenaan markaasay waxaan asixin iyo mawquuf iyo munkar iyo wax baail iyo mawduuc bay keenaan kay keenaanba markaas alixa waa mawduuc hebel baa ku jira hebel baa daciifiyey daaraqudni baa ka taqalusay xaakim baa ka taqalusay bukhaari baa daciifiyey tirmidi baa kala tuuray oo haddaa looga qaado nin baa yaabay oday wuxuu war waxaana weydiiyey nimankan waxay keenaan ma waa daciif baa laleeyahay nimanku ayagaa daciifa halkarnimilata nimanka ayaga awye wax alla waxay keenaanba waa daciif baa laleeyahay maalmooye waxayna weydiiyey hee nimanka ayagaaba ducafa waa daciif ninku anugu hadda dhihi maayo wadaadka e asagaa daciif aanu warmaayo laakiin waxaa meesha ka muuqata wadaadku wuxuu keena waa daciif la ordahayaa horta cid horta waxaa laba inaad ogaato in la baraajiyo u baahan aasaarta iyo axaadiista nebi maxamed alayh salat asalku waxa wey asixaw waa inay fayowdahay waa inuusan dacfi jirin xadiisku waa inuu saxiix yahay ninkii yidhaahdo waa daciif waxaa laga rabaa ee haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin bannaanka imkaana la rabo waa ilaa haddaad tiraado waa daciif hadda bukhaari iyo muslimka loo soo daadano waxaa lagu hora waa daciif sheekhu xageed warta markaa dhow soo ma ogeyn xadiistan ee bukhaariiyo muslimka annagu aan wadanno quraaniyiin hadda laynima la yidhahdo social media haysoo soomaaliyu waa daciif hadda soomadii mala socotaan haddaad adigu marka hadda u horseedo waa daciif tiraahdo hadda annaguna daciif baana ku jiro meesha rabnagu soo ma ogeedin shiica iyo ibaatiya iyo rag badan oo meelahan fadhiya iyo madaahib inay leeyihiin sunanka iyo saxiixaynka iyo bukhaariga waxaad adla ordaysaan waa war carbeed iyo been way waxba kama jiraan baatil wey markaa soo ma ogidin xakeen marka u ordaysa adigu inaad tirahdo xadiis walba iyo asal walba waa daciif aadna soo boodo ood ummadda u horseedo shaqax ka u socotaa marka war la yaabo war la yaabo weeye marka aarka asaga waa sugan yahay kabacdi wuuu yii muaadirku wuuu yii hadalkiis wuuu yiri xataa low qiila anahu aabit hadii ama inahu aabit markaa tirado dheh haddii la yihaahdo eh, asaaba sunna maxaa laga wadaa bu hadalka ibnu cabaas oo asaaba sunna asaaba sunna buu wargeliyey warka asaga maxaa laga wadaa hadalkiisi ma soo rarayn hadal saas aan usii macno lahayn oo isku yiri xadiiskii wuxuu kutusaya cusmaan bin cafaan dadka inuu cawaanida u ruqseeyey baa lagu xambaarayaa kii nucmaan bin bashiir baa lagu xambaaraya nebigu inuu labada waqtiba salaada qora ku akhriyey xadiistaa oo iska lugooyo ayuu damcaynu ku fasiro kulu qunjbaaro sidii kuwa hore sheegay laakiin warka asagaa la iska yeeli maayo caawd baaxuulka lagu kala baxaya caawd baaxuulka ee yaa lagu kala baxaya kitaabkan waxaa weeye saxiix ibnu khusaymi mujalladka labaad weeye asagana akhrinayaaw markuu akarkii wariyey akarkii markuu wariyey sanadkii ku wariyey qaal xadaana bundaar markuu yidhi oo qaal xadaana yaxya qaal xadaana cabdilxumayd ibnu jacfar markuu yidhi xaawa xadaana markuu sanadkii waday oo dareeriyey oo uu sheegay warkii ibnu cabbaas iyo sunnadii yuu wuxuu yidhi hadalka ibnu cabbaas uu soo gaaray wuxuu fabalaqa daalika ibnu cabbaas faqaala asaaba sunna buu yidhi ah, faqaala wuxuu asaaba ibnu subayr hasaasa guda faqaala wuxuu asaaba ibnu subayr asunna sunnadii buu asiibay weeye wa balaqa waana gaaray weeye waxaa gaaray ninkii la ibnu subayr waxaa gaaray ninkii la ibnu subayr baa hadalkii gaaray faqaala wuxuu yidhi ra'aytu dimi wuxuu yidhi waxaa buu gaaray ibnu subayr baa warkii gaaray faqaala wuxuu yidhi ra'aytu cumar bnu lkhataab radi allahu canhu ida ijtamaca ciidaani sanaca mitlu maa sanactu mil haada asagoo sameeye wey haadaa lafdu axmed ibnu cabda wey saasuu maal ibnu khusayma saasuu yiro aarkaa asagaa wadaadka taqriijiyay hadda kitaabkaan wadaad kitaabkan waxa abi cabdiraxmaan caadi ibnu sacd baa le wadaad xaqiiqan iskale wuxuu yiri mataqaanaa akhrajahu nasaa'iyu wa huwa fi lkufra raqamkuu sheegay walxaakim wa qaala wuxuu yihi saxiixun calaa shardi shaykhayn biyu walam yukhrijaahu jamiicu min turuqin can cabdilxumayd ibnu jacfar can wahab ibnu kaysaan bay ka soona bihi wey meel daciifku xagee yaalla waa kana saxiix ibnu khusayme buu dhex yaallaaye saaxib waa adiga la soo boolaya waa daciif iyo ruwe waa adiga la soo boolahaye wayna hada dacfu sheekh wey muxaqiqiinta culimmada taxqiijiya waa kuwaana may seegaan wey calaa shardi sheekhay bukhaari waa muslim buu yaallaa wey aray tibirla baa ku jirtee diintiina ilaalsada wuxuu dhankan ka hadlay waa taa qamaan dhaafay hadalkiibi dhankan ka hadlay waa taa qamaan dhaafay hadalkiibi qamaan dhugo dhankaaga reer tolkaa looga soo dhacay war diinta intaad cid kale iska fiirinaysaa hoosna looga soo dhacayaa diinta intaad dad kala fiirinaysaa ee xaggee diinta looga soo dhacaya wadaadda aad kalsooni u dhiibatee ood hoggaanka u dhiibatee oo tiraada kutubta noo akhri halkaasaa diinta looga soo dhacayaw cadowgana waxaa ugu daran midka aadan iska jirin la soco ninka aad iska jirayso ood ka digtoon tahay waxba kaama qaadi karo laakiin ninka aad waxaa weeye aad u qabta gacal iyo walaal iyo ehel aad u qabta haddana toorayda maxaa la sumaysan kuu wato hore markaad sii jeensa inuu ku duro haadaa midka ugu daran wey marka diinta dhankiina looga soo dhacaya iska ilaaliya ayb muxuu yidhi ninka la yidhahdo abubakar muxuu yidhi ibnu khusayma wuxuu yidhi ma taqaanaa hadalkaad muxaadidku celceliyo iyo sunnada maxaa laga wadaa sunna maxay muxuu warkiisa maxaa laga wadaa oo damcay inuu shubahaadka ku furo wuxuu yidhi u fiirso qaala wuxuu yidhi abubakar ibnu khusayma weeye qowlu ibnu cabbaas asaaba ibnu zubayr sunna waxaa weeye yaxtamil wuxuu ixtimaalaa buu ku yidhi laba arrimood yaxtamil wuxuu ixtimaalaa an yakuuna inuu ahaado araada inuu doonay sunata nebiyi sal اllahu alayh wasalam wahada huwa aslu saxaabi hadduu yidhahdo asaaba sunna haddii la yidhahdo haakadaa sunna hadduu yidhaahdo sunadii nebi maxamed baa lagu fasiraa w allahuma bimuujibi wax kuu diida ma oge asalku haada huwa alaslu cid kaa dhaqdhaqaajisay kaa xujo xoog la inaad hesho ma ogiye ood meelaad marta weyda ma ogiye asaaba sunna waa sunnadii nebi maxamed wey wajaa'isu qowlka labaad waxa weeye buu ku jirtaa an yakuuna inuu ahaado araada wuxuu la doonay ibnu cabaas sunna wuxuu la doonay abibakr cumar cafwan eh, eh, abibakr aw cumar aw cusmaan aw cali buu la doonay khulafaa raashidiin afarta inuu la doonay ayaa dhici karta bu ashaar sunna wuxuu ku yidhi labadaa madhab baa ka dhici karta amaa inuu sun nebi maxamed alay slam ula jeedo waa ima afarta khulafada inuu ula jeedo warka waad garateen soo maaha maxmal kale ma jiro meel kaloo loo qaado waa xihan tahay albaabadu waa xihan yihiin haye hadda la soco ibnu khusayba wadaadku hameenkii wuxuu yidhi xadiis markuu daciifinayay wuxuu yidhi ibnu khusayba wuxuu sheegay jarx walaa tacdiil kuma hayno uu xujaysanahay maxaad uga soo tagtay ibnu khusayba haddaan akhrido aragtay maxaad warkaan uga soo tagtay sheekhood in kunta saadian ya bilaahi alayka maxaad uga soo tagtay meesha aad ka soo guursa warkiisa warkaa waa ku yaalla maaa uga soo tagtay annaga hadba dhinac noogu dhigaysaa warkaa war la yaab low ayb kabacdi wuxuu yidhi walaa ukhaal umana malaynahaya buu yidhi annahu araada inuu la doonay ibnu cabaas bihi asaab suna hadalkiisa asaab suna inuu ula jeedo fii takhdiimi اkhudbati qabla salaati اlciid buu lanna ibnu zubayr baa wuxuu sameeyey mid maxay ahayd khudbada ciidda meeshii salaada ciidda khudba salaada hormarin laha khudbada dambaysiin lahaa khudbadii intuu soo hormariyey oo salaada tujiyey uu kabacda iska tegay marka wuxuu leeyahay ibnu cabaasna waa og yahay ibnu zubayr inuu khudbada soo hormariyey oo salaadii ciidna dib mariyey hawshaana dhaqankaana waxaa samayn jiray reer bani umaya ibnu zubayr marka maadaama reer bani umaya hawshaa ay sameen khaladka ayagu ay sameeyeen isaguna meesha qabsaday hawshii ayad ahayd buu sameeyey waxba muusan sixinin khudbadiibu hormariyey kabacdana iidii iska tukaday lanno maadaama meesha uuse dagaallo ku furnaa wuxuu rabay waxyaalaha ay bedeleen uu tartay tii u saxo marka khudbadii soo hormariyey salaadii waa iska tukaday tii buu marka ka hadlahaya ninka la yihah ibnu khusayma ka hadlaya muxuuna yidhi umalaynayo inuu ula jeedo asaaba suna fi taqdiimi اkhudbata qabla salaaة اlciid maxaa dhacabiye lأna hada اficl ficilka asagoo in khudbada lasoo hormariyo salaada dib loo dhigo khilaafu sunati nabiy sal la ala nbi maxamed ali sunadiisi waa khilaafsan tahay ha saxiix waa runtiis wey warkaa kama dhibcaan wey waa abubakar bay khilaafsan tahay waa cumar bay khilaafsan tahay wey wa inamaa in kale ma ahane inamaa in kale ma aradtu xasba lagu isticmaala araada wuxuu doonay ibn cabaas araada wuxuu doonay ibn cabaas asaaba sunna ibn zubayr wuxuu la doonay tarkahu ka teginiisa uu ka tegey an yajmaca inuu u jumceeyo dadka bihim dadka inuu jumceeyo jumca inuu tujiyo uu ka tegey oo jumcadii fasaxo yiri orda guryihiina kala aada oo fasaxanta yiri taasuu sunnada la doonay weeye bacdamaa qad sallaa bihim markuu tujiyey ka gadaal weeye salaata alciid faqad markuu salaadii ciid tujiyey jumcadii inuu ka fasaxay oo odha iska kala taga haadihi hiya sunna wey taasuu doonayb duuna taqdiimi اkhudbati qabla salaat اciid muxaadirka marka waxaa iska dhig yaray oo u fiicnay laytow in intuu kutubta soo qaado oo uu fiiriyo kutubta uu iska akriyo iskala dhigiraystow lama dhacdeenba in la wada hadlaba hawsha waxay noqon lahayd ducaanba maxaa sujuudda lagu soo ducayn lahayn khayr allaha siiyo laakiin lama samayn wey lama samayn wey lama waafaqin maxaadka kuu baxay hawsha asaaba sunna sida loo fasiray ibnu khusayma u fasiray waa kanaa saciicisa bay dhex taallaawa ninkii ku qabsanahaya oo ka xagxaganahaya asagay u taallaawa annaga nooma taalla ha niqaasheen asagiiyo ibnu khusayma ha isqabteen wey ha isqabteen asagiyo ibnu khusayma marka hadalka uu bushoo ku furay ayaa daraadisa kitaabka u soo qaaday inaad indhihiinna wax ku aragtaan iyo meesha wax inka jiraan qof walbana uu ogaado waxa jira taasaan usoo qaaday wey taasaan usoo qaaday marka warka waa iska cadyahay warka waa iska cad ayib Eh, waqfada saddexaad waqfada saddexaad oo soconaya waxa waqtigu iska yaryahay in la yidhaahdo in shuduud lagu xukumo xukmu shuduud calaa madhabi cumar ibn khaaab oo hadda aan soo sheegnay ibnu cabaas oo xadiis ah, hadda oo asagoo sunnagu yidhi wibnu zubayr oo amiir isaguna ah, khulafaa raashidiin isaguna khulafada ka tirsan oo amiir ah iyo maxaa waman shahida macahum iyo ayaga dadkii saxaabada ah oo la joogay oo dhan ile cumar markuu samaynaya isaga saxaaba la joogtay zubayr ibn cawaam cabdullahi ibn zubayr markuu hawshan samaynaya waxaa la joogay saxaaba la joogtay baytullahi alxaraam buu joogaa taabiciin baa joogta culum baa joogta hawsha noocaas oon laga hadlin taabiciinta ciidda ka badnayd oo dhoobnayd hawsha noocaasa usuulfiqiga maxaad u taqaanaa hawsha noocaas usuulfiqiga maxaa loo yaqaanaa alijmaacu sukuuti baa loo yaqaana hawl ijmaaca wey hawsha noocaasa ijmaacu sukuuti loo yaqaano ayuu xora wadaadka inuu ku yidhahda hee shuduud wey daciif wey daaqadda ha laga tuuro war haddaad madaahibu saxaaba tuurto oo khulafaa raashidiin tuurto sheekh madhabka adugu aad wado oo hadda aad nashtirayso dadka u keenayso maanta annaga noo keenayso xambaarsan tahay ayulmadhab hada madhab sheekh madhabkaa waaa fiicnaa iska daahirsta banaanka dadka u sheegto ad xambaarsan tahay sidad kuu fahmaa dadka waxbaysa isugu qaldin ayb marka dadkii hawshaa xaadiray oo dhan min asaxaaba cumar bin khadaab waktigiisii waktigii ibnu zubayr ayuu wuxuu ku leeyahay wadaadku wuxuu ku leeyahay waa shuduud waxaana khaarij madaahib arbaca weeye daaqadaa laga tuuro waana baadil buu ku leeyahay kadaalika madhabkaa waxaa qaba ee eh, taabiciin ciidaa ka badan baa qaba wahab ibnu kaysaan baa hadda laga soo raraya caطaa baa laga soo raraya shacbi baa qaba maxaa ibrahim naqaxi baa qaba hamid somaan soo daldanay saciid musayba hamid baa tan daldanay ninka la yiraahdo muqniga hamid somaan akhrinay awsaaci baa qaba raggaaso dhan baa qaba xagee marka sheekh maxaa la yidhaha hawsha ayada u wadaa hawsha ayada meel u wadaan nagu ma garanayno warka marka uu leeyahay shuduud in lagu xogo madaahibta war baatila wey hayr sawaab khata banaanka yaalla wey ka soconaya cawis waqtiga lumi warka waa caddaada waxaa ka mid ah aqwaashis hadalkiisa waxaa ka mid ah wuxuu yidhi walaa yuujidu daliilu qawiy daliil qawiya ma jira wey hawsha maxaa la yidhaha lagu sarfiya ma hayno daliil qawiy waa jiraa wey qulnaa waxaan leenahay qad wujida daliilun qawiyun calaa dalik daliil qawi waa buuxu wey meeqa xadiis baan soo marna xadiis waxaan soo marnay ibnu cabbaas waxaan soo marnay xadiis ee eh, cabdulahi eh, bn cumar waxaan soo marnay xadiis abu hureyra saddexda asagu uu qariyo isu sheegin baan soo marnay waxaan saxiixnay oon soo marnay oo saxiix culamadu saxiixeen xadiiskii sayd ibn arqam baan soo marnay afar ku dhoweyn waxaan saxiixnay hadda soo marnay hee aahaartii sida cumar ibn khataab laga soo garay laga soo laga soo raray midii laga soo raray cabdullahi eh, ibn zubayr laga soo raray xadiistaasoo dhan baa taalo wey aahaartaasi khayrkeedoo la sheegin baa taale marka adilla qawiya ijmaac sukuutiya ayaa yaallo wey marka daliil qawi qad xasala laakiin adigu maadan helin wey mar haddaadan adigu helinna hadda adigu haddaadan helin famaa calayka ilaa an tatacalama wa tajlisa amaama alculamaa culamada hortoo fariisado barato bes un baa lagaa raba lakin wax kale lagama rabo adillahu saa ku daciifi mayso marka xadiiu arbaca iyo maxaa la yihaa aaaar xadiiu arbaca saxiixa aahaaru min asaxaaba baanu sheegnay oon soo sheegnay iyo kuwo kaloon ka tagnayba ana aljumcata tasqutu can man salla salaat alciid baan soo marnay warka asaga bannaanku yaallaaw ayb marka madhabka asaga waxaa weye raggaa saxaabada ciidda ka badan ayaan sheeg bal iska dhaafataa ragba fuqahada ka mida waxay leeyihiin madhabka asaga ah cusmaan bin cafan xataa waa qabaaw madhabkan asaga rag ba waxaydana ku doodeen cusmaan bin cafaan madhabkaanu qabaa sidaa daraaddeed ayuu dadka ahlu cawaanayda u ruqseeyey siduu muxaadirkuba soo raray saxiixulbukhaari uu soo raray wey maxaa la yidhaahdaa uu ruqseeyey marka jumcadii wuu riday leanno dad adigu salaad duhur oo lagu leeya ama jumco farad oo kugu ah fardu cayn kugu ah sheekh kaa fasixi kara iyo imaam kaa fasixi amiir kaa fasixi kara ma jiro marka rag baa waxay dhaheen waxaad noogu dartaan ragga qaba jumcadu inay dhacayso cusmaan noogu dara oo jumcadu ruqsad tahay faradkeedu uu dhacayo ninkii tukanahayana sunnanimo uu utukan halkaa noogu dara rag baa waa gartood waa gartood taabiciin badan iyo hawshaa sidoo kale madhabkan wuxuu mashhuur ka yahay oo qaba asaga laftiisuna uu soo sheegay hee madhab alxanaabila nafsigu sooma soo soo mareemay dhawood asagaaba soo rarayba ah, marka mushduud baa ku xukumaysaa madhab alxanaabila xataa mushduud baa axmed bin xamal xataa mushduud baa nasal lah salaam hawshaas waxa wey waa hawl la yaab leh hawshaa la yaab ka bacdi waxaan u baahan warkaa waa xirmay warkaa waa xirmay maadaama uu xirmay anna waa iska gebagabaynahayaa anna waa iska gebagabaynahaya ka bacdi waxaa u baahan in laga jawaabo maadaama warkaa iska gabagaba iska gabagaboowey hadallada la sheegay wax meesha ku jiray oo aan soo marnay hadalladiisana ku jirtay xalan aan soo marnay in salaadii jumcadu hadday dhacday hee la dhahaayo maxaa la tukanahayaa duhur warkaa waa warkaad kurtii wada sugaysaan alaysa kadaalika waxaad indhaa usoo caddaynaysaan hee waa warkaa asagaa warkaa asagaa iga dhegaysto warkaa asagaa oo jumcadii haddii la ruqseeyey oy dhacday hee duhur baa la tukanayaa wadaaddaa qaba weeye muxaadirkuna waa yiri warka waa garateen baylata wax la qarinaya meeshaan ma jiro wax la qarinaya ma jiro wadaaddaa qaba culumaa qabto culmaa abta bacdculama waxay dhahay idaa saqadat iljumcatu can man sallaa salaat alciidi wajaba duhur bay dhahay duhur baa waajibaya kamaa yajibu fii hayri yowmi alciid maalinta ciidda si aan ahay sida duhurku u waajibahayey ayuu u waajibaysaa bay dhaheen duhur u waajibahayaa mar haddii jumcadiina laka fasaxay oon gurigeenna iskanu hilbahan iyo xalwadanada iska doonayn oo jumcadiina laka fasaxay duhur baa in salaaxaya afar ragcadood guryaha ku tukada sidaasaa waajibaysay wadaada dheheen warka asaga waxaan u malaynayaa ninkii aan isla soconno ee ninkii aan isla soconno inuu fahmahayo dalgalooladiisa iyo khaladka ku jiro khaladka ku jira ugu horeeya waxaa weeye horta aan qodobeeyo aan qodobeeyo qodobka waa aljawaab aan ka jawaabaynaa waxaan leenahay haadaa qiyaasu maca faariqin mu'ahari min wujuuh warkan asaga oo in la ysaga qiyaas qaato salaad duhur oo maalin ay kulmeen ciid iyo jamc ay kulmeen maalmaha kale looga qiyaas qaato usuul fiqiga waxaa lagu yidhahdaa e qiyaasun maca faariq baa la yidhaahdaa waa qiyaas aan faariqiisii iyo asalkiisii iyo qawaacid waxlasaqidhaysanay ku fadhiyin weeyaan waana baatil lamana aqbalow haye maxaa dhacay o raqamka kood waxaa weeye ana aljumcata fii hayri yowmi ciidin fardu cayn baan horta leenahay maalmaha aan ciidu jirinin e maalintaan ciidu jirin jumcadu waxaa weeye fardu cayn weeye ana aljumcata fii hayri yowmi ciid fardu cayn weeye calaa man tajib calayh qofka jumca ku waajibayso oo sida raggan magaalada degan oo kalood garanayaan bishuruudiha fardu cayn bay ku tahay wey wa mustaxabbatun waa mid loo jeclaystay fii xaqi man tarakaha man tarakhasa fii tarkiha qofkii in loo ruksaystay oo maalinta ciid iyo ay jumca ay kulmeen ruksaystayna ciiddu waay jumcadu waxay u noqonaysaa ruksiya mustaxab bayba u noqonaysaa lanno maxaan qabnay jumcaduna inay waajib tahay ciidduna waajib tahay laba waajibo isguda galay qubays maxaa la yidhahdaa jumco iyo qubays eh, janaabo soo ismaada hoosgelin jireen labadana is hoosgeli woy soo ismaada hoosgelin jireen cumro iyo xaj labayk allahuma labayk soo maadan odhan jirin oo cumro iyo xaj baan isku wataa qaarin baana soo maadan aqoonin tana is hoosgeli woy labadaa waajiba las hoosgeliyey weeye marka jumcada maalinta ciid ay ku hagaagtay maalmaha kalena jumcadu waa faradulcayn maalinta ciid ku hagaagtana waa mustaxabba weeye qofkii tarakhusana waxaa weeye mustaxabbu maha la yidhaahdaa yuu ama ka tegey ama ula imaanaya fayakuunu qiyaas wuxuu ahaanayaa min baabi qiyaasihe al akhafa cala alaqlad wahuwa baail shay adag iyo shay fudana see qiyaas qaata waa baail lama ogolo fardu cayn jumcada kuwa a maalmaha kale iyo maalinta ciid la kulanto inaad tidhaahdo farducayn bay weli kugu taha waxa weeye oo ilaahay rugsayo rasuul kuso xadiistii afarta ayadaan sheegnay iyo aasaartii saxaabada ijmaaci sukuutiga waa qiyaasee eh. maxaa la yidhaahdaa waa qiyaasu alakhafi cala alaqlad wa huwa baatil lamana ogolow alkhiyaas min alfaariq iyo hawlo aan aan soconaynin ayaad meesha la soo fadhiisateen wey aaniya raqam labaad anna taarik aljumcati qofka jumcada ka tegahaya fii hayri yowmi ciid maalintaan ciid jirin qofka jumcada ka tegahaya taarikun laha jumcadii buu ka tegay weeye min hayri badelin iyadousan bedel jirin war maalintaan eh, aansan ciid aysan ahayn ooy khamiis tahay ooy sabti oo axad tahay oo maxaa la yidhaahdaa ii sheega maalin jumcaan le cafwan oysan ciid la kulminin haddaad jumcadii ka tagto maxaa la yidhahdaa maxaad ka tagtay salaad waxaad ka tagtay hee lagaa rabay baad ka tagtay wey salaad waajib kugu ahayd ayaad ka tagtay wey wax bedela ood uga tegaysana ma jirto magaaladana deganta muqiim baa tahay jumca waajib kugu ahayd jumcadii waad ka tagtay ilaahayna jumcu kugu waajibay rasuulkiisu maxaa la yidha aggeed bedelkaad aadaysa muxuu yahay duhur ma kaa asaxaya inaad gurigaan masaajid ku dhegan aad fadhido khuduud halkaa ka socoto afar cood ku waran tukanaya duhurma ka asaxaya laa yasax baatil ah, marka waxaa la yidhahda maalinta ayada waxaa weeye ana taarik aljumcata fii hayri yowmi alciid taarikullaha salaadii jumcada buu ka tegayaa min hayri bedelin wax u ku bedelayna ma jiro fa wajaba duhur duhur baa marka wajabahay hadaad salaadii duhur aad ka tag salaad jumco farducaynkeeda haddaad ka tagto waxaa weeye waxaa lagu oranahayaa oo cudaalu aad uga tagto waxaa lagu oranahayaa jumca ku hayse duhur baa ku hay afar ragcadood duhura iska baa lagu oranaya wataarikulaha ninka jumcada ka tegey fii yowm ciid soo maaha taarikulaha bibedel bedel buuga tegay bedel buu qaatay wey maqana mataankiisa joogay tiraa soomaali muxuu sameeyey jumcadii wuu ka tegey bedelkeedii buuna qaatay oo muxuu yahay ciid buu qaatay wey meesha marka xarakadu marna jaa zaydu weeye marna jaa muusa wey waa inaad fahanto marna waa lagu qadarayaae eh? marna waa l banaanka taallaaw hawshaa qaldami wey marka bedel buu uga tegey wey bedel ayuu uga tegey weeye wahuwa salaat ciid salaatu ciidta bedelka faftaraqa way kala tageen weeye salaada ciiduna fii xaqii waxaa weeye waa ruqso iyo mustaxab bay noqonaysaa wejiga saddexaad waxaa weeye man wajabat calayhi jumcatu jumca qofkay ku waajibto fii kayri yowmi alciid laa yajuusu lahu adaa duhri man wajabat alayhim jumca jumca qofkay ku waajibto fii ayri ywm اciid maalinta ciid ay la kulanta maalin qofkay jumca ku waajibto laa yajuusu lahu adaa uhr duhur inuu tukado uma banaana maca imkaani jumcata iyo juma suurtagelayso war qof jumca tukan kara oo waajib ku tahay biduuni cudur inuu dukaankiisa gurigiisa iska fadhiya madarasadiisa oo yihaa duhur baan tukanaya ma asaxayo mise ma asaxayo laa yaixu laa yaصix qawla waaxid haye hadday saa tahay idan laa yantaqil weeye ila اbadel weeye bedel ma aadayo oo duhur ma aadi karo asagoo tukan kara maca imkaani اasli oo jumca asagoo asalka jumca la imaan kara duhur inuu aado laga yeeli maayo ah, in duhur aado warkaa asagaa lagama yeelahayo wy asalka waa inuu fadhiyo laakiin waman salla ciid wey salaada ciid qofkii tukada yajuusu lahu tarku jumca jumca inuu ka taga ayaa u banaan weeye maxaa dhacay maca imkaani adaaha asagoo hataa awooda inuu maxaa la yidhaahdaa uu tukado haddana inuu isaga tagaa u bannaan weeyo oo sunnaysto oo isna u noqoto marka faftaraqa wayna kala tageen weeye falaa yastaqiimu qiyaas wax qiyaasa oo meeshaa yaallaa ma jiro weeye salaad duhur oo meeshaa kaa haysaa ma jirto weye qofka muslimkaa oo salaadii ciid tukaday oo waajibka ahay tukaday salaadii jumca markii la yidhaahdo laba arrimood baa mid u taalla wey laa aalita wixii taariso ka soo haray duuna tukaday war fiican iyo war awood lena ma ah way hadda waa qabaan kutubtana waa ku qoran yahay anigu taa ma danaynay laakiin adilada markii loo soo noqdo qofka jumca iyo ciid isugu soo hagaagee laba arrimood baa u taallow arrinta koowaad maxay tahay sidii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sameeyey inuu sameeyo khulafaa raashidiin ay sameeyeen inuu sameeyo jumcadana inuu ku daro uu tukado sunnaysto warkaa asagaa banaanka yalodoodna kama taagno qodobka labaad muxuu yahay sunnada nebi maxamed alai say sheegtay inuu ruksaysto iska seexdo gurigiisa iska seexdo kabacdina casarka yimaado jamaacadana tukado casar duurna uu halkausa duurna meeshaa ka jira leanno duur meeshaan ma yaalaan jumcaa ku haysa wey jumcadii haddaad kaa dhacday oo maalintii jumcadu ayray haddii lagaa riixay oo lagaaba tuuray duur xaggee ka soo saaraysaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam kaana aclam wa kaana afsax wa kaana ansax nebi maxamed dadkaas ugu cilmi badnaa asaga ugu faseexad badnaa asaga ugu naxariis badnaa markuu jamcada dadka ka fasaxay oo yidhi maxaali ajzahu waa kaa gudaysaa uu yidhi wa inaa mujamicuun uu yidhi laakiin duhur baa inaayee duhur tukada muxuu ohan waa ma nebigaad rabtaa inaad tirada afgarooc waayo waa laga fiican walciyaadu billah xaggii hadalka oo kaa maray sheekhu nebi maxamed mu caddeeyo saxaabada tukaday inta jumca ii tukaday iska seexday cilmigaan adigu aad fahanto hadda leeda duhur baa la tukanaya la soo boogayso cumar ibnu khadaab majaahil buu ka aha anta calow minhu cabdullaahi ibnu zubayr anta calow minhu ibnu cabaas anta calow minhu ibnu cumar anta calow minhu maadaa saxaabadan kaga cilmi badan saxaabada cilmiga xagge ka barasheen duurkaa lala soo boysa jeeb ka soo bixinayso saxaabadan iska seexday oo duur inta ka tegey oo jamco ka tegey iska seexday kabacdina casar ka yimid xageeda aduu cilmiga xagge kaaga soo booday ijmaaca sukuutiga xagge ka maraysaa midda kale waa idinka lagu harowsadaa oo meelaha la socda markaad sacuudiga ka timaadaa diinta ha loo barto addiinu waxaa wey alkitaabu wasunna calaa fahmi salafi saalix warkaan ma maqashaan hadda jeer horta warka qaacidada ma maqasha had jeer diinka maxaa weeye alkitaab wasunna e maxaa lagu soconayaa calaa fahmi salafi saalix war saxaabadan khulafaa raashidiinkan iyo saxaabadan iyo taabiciintan fahmu salafu saalix oo qofki ciidda soo tukada ciiddii waa ruqso jamcadii waa ruqso ama ha tukada hadduu doono ama ha iska sexda casar ha yimaado fahamkoodan xageed ka marteen maa ku calfashaan mise la jiifiyaana bannaan wey maalba dhinac noogu dhigaysaan diidnay haddaad maalin maruntaan dhinac noogu dhigtaan waa diidna waa soo jeednaa indhahan shanna ah hadda ma seexanayno marka hawshaa meeshaa ka mari lahaydeen baa laynka rabaa hawshaa meeshaad ka mari lahaydeen ayaa laynka rabaa cilmigaa saxaabada ay fahmi waayeen oo adugu duur a dusha iska saarayso ayaguna ay fahmi waayeen adiguna aad fahantay warkaa asagaa ayaa lagaa rabaa annaga waxaa nagu filan oo na deeqa cumar ibn khataab iyo cabdullaahi ibni zubayr iyo khulafaa raashidiinkaas wixii ayaga deeqay saxaabada kale iyo taabiciinta wixii deeqay ayaa annaga na deeqa xadiisa nebi maxamed oo ajza'ahu ah ayaa na deeqda ninkii maxaa leeyaha ruqsadoo la imaanahaya oo sunaysa haysanaayo jumcada tukana masaajida buuxinayana khayr jazaahu llahu khayr ninkii gurigiisa iska sexdo casri yimaadana jazaahu llahu khayr laakiin duur baan dusha kaa saaraya xaggee ruqsa ku jirta markaad jumcali iga riday oo laba ragcadood afarna dusha aad iga saarto ma culays baad horta ii kordhisay mise waxbaad iga fudays horta aan xisaabtanne eh. culummo allahi ma culays baan la isaaray weli culays baa isaaran mise waa la ii fudey maxaa laga yaabaa laakiin ay tiraado mataqaanaa waxaa la iga fududeeya xuduuru jumca oon jamaacada soo xaadiro gurigaan ku tukanaya soo xujada ima dhihi kartaa waxaan ku leenaha haddii jumcadii lagaa rido xuduurkeedii xuduurkii e, duhurka oo jamaacada iyo masaajidu weyna huwa awa asagu haddii xuduurkii jamcadu uu kaa dhaco inaad masaajidka tagto soo in la elamaha masaajid kale oo duhurka looga adimahayo oo laga aqimahayo oo laga tukanahayo oo istawalaa takhliifu ilalah soo in la elamaha awa asagu ma haysaan hama haya sheekhow macaal ma hay ibnu subayr muxuu dhawaay maxaa isna wala tabxay raggii xaramka joogay oo meelay ku tukadaan waaye baytullaahi xaraamka markaad joogto masaajid baa waxay u jiraanee adinkoodu qiraacada laysma qarahaya baytullaahi xaraamka cabdullaahi ibnu zubayr markay ka waayeen jumcada ay ka waayeen intay tagaan maxay u dhawaan meelo kale aan tagno oon duhur kusoo tukanno ama jumca kusoo tukanno maxay oran waayeen warkaa isagaa iska ilowey waxaa labadaa qowl baa kuu yaalla labadaas mowqif baad leedahay oo ah laba qowl yadheh labadaa mowqif oo sunnaa kuu taalla imaa jumcadii sunno u tuko wa imaa hee waad fasaxan tahay weeye casarkana imow siday maxaa la yidhaahdaa ay saxaaba ay sameeyeen iyo taabiciinba ay sameeyeen labadaasa kuu yalla wix intaa ka soo hara wadaadaa qaba wax daliil oo macnalana ma hayaan wax yar wadaadada laftooda wadaadada laftooda xadiistaa fasiray aan wax yar qac ka siiyo wadaadada qac ka siiyo ninka la yidhaa alqaadi xusein bin maxamed almakribi wuxuu leeyahay wadahaba cataa ilaa annahaa eh, eh, jumcadii yasqutu farduha faradkeeda waa dhacaya xadiiska markuu fasiraya can iljamiic dadkoo dhan buu ka dhacaya farduljumca waa kaa dhacaya can iljamiic ummaddo dhan buu ka dhacaya wa qawlu daahiri wahuwa aahiru dhe qowluhu sal اllahu alayhi wasalam faman shaaa an yusalia falyusali wuxuu ku yidhi daahirka nebi maxamed alisa qowlkiisaa maxaa man shaa an yusalia falyusali daahirkiisa wuxuu kutusaaya ummadoo dhan ruqso inay too layska seexanay laguna kala tegaayo walificli ibnu zubayr ibnu zubayr suu sameeyna daahirku saasay kutusaysaa haddaad taa culmo la soo boodo culumaan keenayna allaangaamayn wey ninka tol yar baa tawaawacaye tilaaba kuweer baana sheekh warkay ah, waa garata bayla tahay ninkii tol yar baa tawaawacaye tilaaba kuweer baana xabadda istaag baan kuridaynaa anna wey fadhi ma jiro sidaa daraaddeed haddaad culmo keento annaguna waa keenayna waa soo buuxinaynaa wey marka culmo keena adugu meesha ka keenaysa annagu waa keenaynaa wuxuu yidhi waa cindahu waxaa ahaaday wey nusuweeg waa cindahu aydan wey macnaha eh, waxaa ahaaday aydan ku noqonaya yasqudu fardu duhr duhurka faradkiisiina waa dhacayaa wey walaa yusalii mana tukan ibnu zuhayr wey cinda ibnu zuhayr waxaa wey ayada ku noqonay yasqudu waxaa dhacay fardu duhur baa dhacaya weeye walaa yusalii ilaa alcasr casr mooy wax kale lama tukanahayo wey haye wa fii riwaayati xadiiska riwaayadiisa atarka ibnu zuhayr riwaayadiisa badan waxaa ku jira can ibnu zuhayr waxaa ku sugnaa akhraj abu daawuud soo saaray qaala ibnu zuhayr wuxuu yihi ciidaani ijtamaca fii yowmin waaxid fajamacahumaa waa kulmiyey duhurka cuduljumac ciiddii iyo jumcadiibu kulmiyey weye jamiica wey fasallaahumaa waa wada tukaday ciiddii jumcadii jamiican buu tukaday ragcatayn buu tukaday bukratan weliba alafsayduu tukaday weye walam yazid calayhima labadoodana waxba kama kordhin xataa salla alcasaru marka culummo keen culummo haddaad keento abaaxadii booso inoogu buuxo maktabada inoo taallaaw haddaad kuwa soomaalida keentana sharif cabdinuur sharif xasan calaama almufti caam baan haynaa w ah, marka waa inii sheegen wee maaa fisawaaya baqaaya waa la buuxaa carada w sheekh haqaldamina ayb ninkii shariifkan dhihi laha wax ma yaqaano raasiku fi cilmi ma aha maxaa la yihahda wax sheegsheegila meelaha ka caytami lahaana waxaa lena ninka ayada ninkii caytamana anagu la caytami mayno ninkii cilmi sheegahayana hooyadiis weli ma dhalin ninkaa ma dhalan asaga ah, ninka mudgaanki wa samey waa lagu dilahayaa siyo ninkii idili lahaa ninka caabudu waa qabo ninkii idili lahaa hooyadiis weli ma dhalinba aniga anigay dilaaya hooyadiis ma dhalin biyo kaasa ah, markii hooyadii dhashoo la guursado hala gaaro ninkii shariifka iska laalaadin lahaa hooyadiis ma dhalin markii hooyadiis dhasha hala gaaro lagu kala tagay shariif cabduul baa awshaa qab shariif xasane awshaa maxaa la yiraahdaa wadaadada Soomaaliya si fiican u soo baxa banaanka u soo baxo tayib xabaa qabila aqeelin wixii waa cala qow hadaan qabano bi anna jumcata asl hadana sida asal u tahay hadaan qabano waxa weeye fi yawmiha wa dhuhr badalun hadaan dhahno fahuwa ykhtadi wuxuu keensanayaa qowlka asaga sixatu hada qowl qowlka inuu saxiix yahay liannahu idaa saqata wujuubu اlasli oo jumca maca imkaanihii adoo tukan kara jumcadii maca imkaani adaahi saqata albadelu oo duurkiia waa dhacaya banaanka loo tuuraya wadaahir xadii aydan rakasa lahum fi jumcati waa walam yaamur bisalaati duhur xadiiska waxaa ka muuqata rakasa maadaama la yidhi inuu salaadii duhurna ay dhacday maca taqdiiri isqaad aljumcati liduhr jamcaduna ay duhurka tuuraysa weeye ah, marka xadiistii kabacdi sheegay badru tamaam sharx buluq lmaraan baad ka fiirin kartaa hadalka asaga halkaa ugu noqo waa awal shaarici buluq lmaraan halkaa ugu noqo ayib sadiq xasan khaab baa isaguna saa ayibay waxaa ayibay shawkaani baa saa ayibay shawkaani hadalkiisa dhegeyso wuxuu ku yidhi shawkaani la soco wuxuu ku yidhi daahiruhu xadiiska daahirkiisu waxaa weeye شوكاني هذا كسنة يسوي حكوير شوكاني وصح حكوير ظاهره حديث كذلك سواعوية أنه لم يصلي ابن الزبير ما تكن ظهر ظهر ما تكن وفيه وحقصنا أن الجمعة إذا سقطت هذي دعضه وجمعة لغاته بوجه من الوجوه المسوقة لم يجب على من dooru joog meesha warkeeda turbigashekaberi halkaa ka bax buuyii wa ilayhi dahaba cataa cataa saas ku tegay weeye waaahiru waxaa weeye anahu yaquulu inuu dhahaayo anahu yaquulu waxaa bidalika alqaa'iluuna kuwa dhahaya biana aljumcata aslun jumcadu waa asal wey duhur meeshan shuqulku maalin jumcaa la jooga meeshan jumcaa iskale duhur xagga ka keenta sheekh meeshan jumcaa iskale lagu kala teg wey qofka laga hadlaayana waa qof tukadaye weligaa qaldame qofka laga hadlaayo waa qofka jumcadu farad ku ahayd shuruud jumca sooma taqaanaa qofka jamca farad ku ahayd oo iidsootuka wa laga hadlay dumar iyo caruur iyo dad noocaas midna lagama hadlay weligaa hawsha gartayaan gacantaada laga bixino wuxuu shawkaan u dhegayso wa anta khabiirun khabiir baad kuta waad garanaysaa wiye biana aladii iftarada allahu shayga alla farad yeelay oo gooyey calaa cibaadii addoommadiisa uu ku farad yeelay fii yowmi ljumcati maalinta jumcaha huwa salaatu ljumcati wa salaat jumca salaadu meesha ma taallow xaggeed salaadu ula soo ordaysaa ayib fa iijaabu salaati duhri salaada duhur inaad ummadda adigu ku waajibiso calaa man taraka ciddii ka tagtay licudrahu liayri cudrin cid uga tagtay muxtaaju wuxuu u baahan yahay u ilaa daliilin walaa daliil daliila ma jiro ku yidhi yaslixu u habboon weeye atamasuku in lagu dhago bihi asaga calaa daalika fiima aclam anugu waxaan ogo diinta ka oga nusuusta sunnada ka ogaay daliil la qabsado ummadda duhur lagu saaro ma hayaba ninkii hayanae hala soo cararo hala soo shirtaybu ku yidhi ayb culummo badan oo ciiddaa ka badan aqwaashoodii ayaa meeshaan taalla wey kamana gaaro laakiin waxaa muhimadda aad ku tegaysaan haddii wadaadda la wadaada waa inii sheega waa diyaar weye oodan ka soo qaadayna haddii nusuus iyo sunno lagu kala baxayana diyaar weye waan sheegnay waana sheegi doonaa waana buuxdaa weye marka idinku dhinacaad u daaqdaanba waxaa weye waa la hayaa weye mowqifka salaatu ciid salaatu ljumca iyo salaatu ciid hadday kulmaan sunnadii nabi maxamed calayh salaatu wasalam dhaqankii saxaabadu waa labadaa ariiq imaa jumcadii tuko oo sunno u tuko iyo mustaxabadgiisi nabi maxamed iyo saxaababa ay sameeyeen waa imaa inay kaa dhacda sidii saxaaba u sameeyeen oo u seexdeen labadaasaa kuu taalla ama duhur in dadka dusha laga saaro dliil looma hayo w anaguna ma hayna dliilma hayn ayb waxaan ku gabagabaynayaa waxaan ku gabagabaynayaa muxaadirka muxaadirka hadalkiisa oo la yaab leh oo muxuu ahaa muxuu hadalkiisa muxuu ahaa wuxuu yidhi ibnu cabdilbari baa wuxuu yidhi ibnu cabdilbari baa wuxuu yidhi uu yidhi ana alahar alwaarid canhu ibnu zubayr he waa hadal laga haajiray oo la tuuray oo daaqadda laga tuuray muxaadirka warka muxaadirku war badan uu leeyahay yaan waxaan u arkay inaan idinkan kulligan anugaan suulan farax ka qaado laakiin ninkii radinhayaa waa idin fogaya ninkii radinhayo intaad dhegaysato ood qorqorato muxaadare masaajida ka cilaaqso nina masaajid uma xirna iyo maraakiista uma xirnahu anigu halweynkan ka taaba halweynkan dilayaahu waa garata meel halweynkan tooganaya laakiin adigu eh ninka beerkaanka wataan tooganaya waxa laakiin bastoolada wata idigu toogta laayo hawlii taalla ma aho muxuu yidhi aar soo dib jiray hadduu neef daacufti geligiyo oo kagadhigsiyo ilkaha dhiigga kaga daasho dugaaggaas yaryaray sokan duugga haray maa war haddii halweenka laynka dilo eh, inta yararka adigu ku tunta oo um maxaadalaad ka qabto wey laakiin halweenka waa inka dila wey meeshu wadadu waa cido waa nabadgelyo salaamo weeye ku durduriye waa inii sheeg warkaa asaga ilka gorayan sahansanma maqasho weligaa hor ilka goreeya saasan ma maqashan weligaa ilka goreeya waa sahanya caradu waa nabad wey caradu waa nabad saa ula soco ayib aljawaab hadalkaa uu yidhi ninka la yidhaahdo uu ka soo reebna cabdilbari uu ka soo rooraya ana alahar alwaali can ibnu zubayr waa mahjuur uu yidhi jawaabtaan ka bixina waxaan leenaha naqligaas asaga iyo in hadalkaa asagaa sunnada saxaabada lagu tacniyo oo sunnada amiirulmuminiinkaas cabdulaahi ibnu zubayr iyo se cabdulahi ibnu cabaas oo asaaba sunna yidhi iyo cumar ibnu khataab oo laga soo roray ijmaaca sukuutigaa in qowl wadaad leeyahay lagu daciifiyo waa mahjuur madaahib الصaxaaba wa aqwaal الصaxaaba wa sunat الصaxaaba wa aathaar الصaxaaba qowl wadaad leeyahay lagu daciifiyo lagu tuuro waxaa weeye waa bimakaanin min aljahli jahli meesha ugu dambaysa hawsha ayada hawlna qabata ma aho waxa naga qaylsiina inaad fahamtaan w qowl wadaad uu leeyahay ayaa waxaa la leeyahay aasaarta waa mahjuur buu yidhi waa la tuuraya lagu camal fali maayo laakiin qowlka abu xaniifa iyo qowlka shaafici iyo midka maalik maasha allah soo dhowee waa lagu dhaqmahayaa waxaa weeye waa la sharxayaa qowlka cumar ibn khataab iyo cabdullahi ibn zubayr asaaba sunna ibn cabbaas waa mahjuur waa la tuuraya taa qataa laga tuurayo cid ku dhaqantana ma jiro warkaasaa ma qaadanaysa masuu cuntamaya warkaasaa warna qabta maaha ma gey warkaasaga nama gey warkaasaga war annagu aan naqaana maaho marka warkaa asaga eh, ninka la yiraahdo eh, uu leeyahay ibnu cabdilbar uu leeyahay almalik uu leeyahay warna qabta maaha wey waa war mahjuura warkii kalaamuhu mahjuur waa baail kalaamkiisaa mahjuura oo baaila wa kalaamu saxaaba wa kalaamu khulafaa raashidiin he eh, wa taabiciin huwa nuur wa iimaan wa khayr wey wa tawxiid warkiisa war la yeelahayana ma aha wey madhabulmaalikiya waxaa ku qoran ninkaa waa maaliki moogta anugu waabaan maaliki ahan inii warramay anugu mar baan maalika horta mar baan maalig ahayn warramay ayb kutubtoodana waa ka warqaba madaahib maalikiya waxaa ku qoran in la cuni kara hilibka eyga eyga inaad qalan karta bismillah allahuma ey inaad dhac ka sigato qalan karto baa ku qoran wadaadkan waa maalik madahabkoodii kutubtooda waxaa ku qoran hee in eyga la qalan karo la cuni karo wadaadkan muxaadirka warkaasi ama laazimaya warkaas ama soo raray dadka buu sheegaya tayib waxa ku qoran in la cuni karo dawacada sacra in la cuni karo ku qoran waxaa ku qoran bisada in la cuni karo hirada inaad qalan karto dhacad ka siin karto oo ku udxiyaysan karto ood qalan karto udxiyaan ugu jira in la qalan karo waa ku jirta madhabkaasay qabaane maxaad ka tiri maalikiya maxaad ka tiri woy madhabka asaga maxaa la yidhahdaa ka war war waxaa weeye haddaad wax qodqodaan oo tiraan waxba mahjuura maalikiya waxay qabaan ummadda saddex meelood in maxaa la meel la laayo maxaa la yidhahdaa labada kalena markay cabsadaan ogaan baan dhaawac u bato inaan u talino xukunno waa loo nisbeeya weli waayo wax ka dagaaleeman day rabaan adigu arrimihi madhabkooda intaasoo mahjuura intaasoo baatila ku jirto marka haddaad tirahdo mahjuur aad tirahdo ma dhahan anigu hadda mahadmadow maakiya waxaana ku jire eygaa la qalan karaa bisadaha la qalan karaa dawacadaa la qalan karaa yaanyuurtaa la qalan karaa ma dhahan umadaha mahjuura daaqadan ka tuurna anaguna maxaan la quman ma u shuuraynaa go'aan maga gaarna caawa maraya hawsha dibaa laysuu noqdo haddii la shuureeyo oo go'aan la kala gaaro wamahjuulo wa la tuuro annaguna cid badan baan daaqadda ka tuuraynaaho walaa nubaali walaa nubaali sheekh walaa nubaali waa in saa la ogaado wey meeshaan cid maxaa ah laya looga haybaysanayo ma jirto wey laakiin waxaa loo baahan yaha in nin walba tillaabsado wey nin walba inuu tillaabsado aqoontiisa iyo cilmigiisa iyo garashadiisa iyo garaadkiisa nin walba inuu hadlaa loo baahan yahay nin walba inuu hadlo aqoontiisa garaadkiisa uuna ogaado meesha uu joogo baa loo baahan yahay wey uuna ogaado caradu waxay tahay iyo xaalku siduu yahay uuna wax soo reebsto ayaa nin walba loo baahan yahay weye kelimadayda intaasaan ku gabagabaynayaa jazakum allahu khayr waxaa lay su'aalo iyo midna kama gaaro iyo niqaasha midna hadal kama gaaro salaada cishaa la joogaa afar habeen baan soo hadlaynay aniguna waa daalay ninkuna waa daasheen su'aal khaasa ninkii qaba mid gooniya ah qaba niqaash ninkii qaba iyo wadahadal iyo tolnimo ninkii qaba waa ii imaan karaa biyaan wada cabaynaa kubajiina waa u shubahayaa way maxaa caanigeel hadduu bada waa u shubahayaa way laakiin hawshii kelimadii wadaadkaas hadalkiisii aadka maxaa la yaab la yaab kalaa oo saxaabo ku duray oo sunno ku duray oo aimo ku duray wadaadda soomaaliyeed oo noolnoola jooga iyo shariif cabdinuur oo hadda aan inii sheegay buu u duur xula laakiin ku arwarwareega u ku arwarwareega wadaadda nool wadaad nairobi jooga u ku dul wareega war wadaadkaa nairobi jooga waa asadun fii cariinihi wey asadun i aribi mataqaana libaax goshiisii jooga oo hawdkiisii jooga oo meeshuu dadka ku layn jiray joogo wey ninkaa asaga looma duur xili karo warkayga faatiin bayla tahay muxuu yihi aar soo gandoodsaday wuxuu gaara waa dili gooyaha haddii looga ciyo guuldaraa dhic war libaax haddii dhinacyada caruur uga foorido oo ku qaybqaybso dhagax lagu tuurtuure maxaa dhacaya mayd baa dhacay madaxa la iska jaraya libaaxaa ku cayaarin libaaxa asaga ah hee asadun fii cariini weeye ha ku ciyaari shee rag baa inta dabca inay ku ciyaaraan oo wax ka sheeg sheegeen oo dheen ha la radiyo oo mudaxaadaraad jeediyeen ayaa wuxuu ku dhacay waa la ogaa dhaawacoodii baa isbitaalka loo qaaday kanada iyo maxaa leeya hindiya iyo turkiga iyo nairobi iyo akakhaan weli madaxa xanuunhayo weli kaniini bay cunayaan marka nabaradiiba weli la dhacdhacayaan nabaradiiba weli la xanuunhaya muxuu yidhi dadka waa la wada laynayey waa u darnaynay dubbihii ku dhahay bixna cali diigta weli saaran waa waxay la daldeebayaan daqaradeedii oo daqaradeeda weli la dhacdhacayaan wey nimanka daqaradeeda la dhac daqaradii ku dhacay iyo weli leecayaan wey marka ninkaa isaga ee looma duur xili karo waana isku filaya ragga u duur xilayna hadda waa ogyihiin waa iyaga sakaraada marka adigu meesha ha gelayaan libax ku cunine hooyada iyo kuwana gablamine noloshaada noogu raaxee hawsha halkaasi noogu egto jazakum allahu khayr ilaahay subxaana wa tacaala dadka masaajidkan maamulahaya iyo masaajida jazaakalllahu khayr allah barakeeyo wajazaakumlah wabaarak allahu fiikum raalli ahaada su'aalihii wakti uma hayna laakiin wixii kale waa isaga imaanaynaa waa wada hadlaynaa gacan geel jir hoos baa loo dhaqo mahadsantiin jazakum allah